بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jirnay kitaabkii kitaabu اliimaan liabi cubayd qaasim bnu salaam raxmat ullaahi tacaala calayh baa inoo soo socday waxaana u dembeeyey oo sheekhu ka soo hadlay masaladii ziyaadat اliimaan iyo iimaanku inuu ziyaado ku ziyaado taacada iyo khayraadka ku ziyaado wuxuu ka soo hadlay sheekhu marka adiladii kitaabka sunnadii yuu ka soo hadlay kadibna wuxuu u gudbay inuu tilmaamo qolyihii khilaafsanaa arrinta ayadaa wax yidhaahdeen oo aayadaha awilay ee xaadiidta ku awilay ilaa saddex macn afar macnuu sheekhu soo sheegay qole yidhi iimaanku asalkiisu waa inaad qirtood ogolaato waajibaadka si guud ziyaadada dambena waxaa weeye tafsiilka oo salaaddu inay shan ragcadood afar ragcadood tahay ama saddex tahay ama laba tahay ama afar tahay la ogaado hada hiy aziyaada aslu iimaanna ma kordho niman sidaas soo yidhi nimanna waxay dhaheen iimaanku waa iqraarkaas iyo ilaahay wixii ka yimid oo la ictiraafo la ogolaado siyaadada iyo acmaasha khayrka ona eed la timaadana waxay sii dhuujin iimaankaadii asalka ahaa iyo qolyo yidhi siyaadada la sheegay ee kordhaysa waa yaqiintoo kororta qolyo yidhi iimaanku ma kordhee dadkaa wax ka kororsada yacni warar noocaasa bay la yimaadeenoo sheekhu ka soo hadlay waa kii soo naqdiyey qowlka u horeysay buu soo noqday ahaa imaanku waa mujmalka iyo ijmaalka iyo inaad qirto si guud waajibaadka iyo faraaisha aad qirto tafaasiisha ayaana ziyaada noqonaysa qisadii mucaad buu soo qaaday mucaadoo odhan jiray tacaalow nu'min saaca mucaad marka hadduu iimaankii mujmalka laga helay tafsiilkii man bacda wafaati muxamedin buu ogaaday caalimkii saxaabaduu ahaa ninka ummaddu aqoon badnaa buu ahaa wakiisooyidhi wahada laa yata'awalhu axadu yacrifu mucaadaa saasuu soo yidhi khulaasada madhabka salafkuna waa inaga soo ka soo hadalnay masalada ziyaadada iimaanka inay qabaan saddexduba inay kordhahayaan iimaanku waa kordhaa min jihati alacmaal oo acmaaluuljawaaric ah iimaanku waa kordhaa oo waa ziyaadaa xagga xubbiga iyo acmaaluulquluubkaba waa kordhaa xagga tasdiiqa iyo ictiqaadka saddexdaba waa kordhahaya saddexdaa ziyaadaba inay jiraan bay salafku qabaan ahlulbidac oo dhan ama ha noqdeen waciidiyo ama ha noqdeen qolyihii murji'ada ahayn wacdiya loo yaqaanay nin diidan camalku iimaanku inuu kordho bimacnan majaaziyin ma jiro waxay leeyihiin acmaashii طaacaadka iyo khayraadku way kordhahayaan waana ziyaada min kamaal اliimaan laakiin ma aha min xaqiiqati اliimaani walaysa juزءa minhu walaa shaya minhu sidaa way wada aaminsan yihiin ta laysku hayana middaa ma aha ta laysku hayo waxaa weeye ictiqaadkaada aad diinta islaamka inay xaqta aad rumaysan tahay ama nebi maxamed inu nabi xaq yahay aad rumaysan tahay ama alla waaxid oo xaq lagu caabudo inuu aad rumaysan tahay ictiqaadka asagaa ma kordhaa mase isdhimi karaa salafku nacan bay ku leeyihiin adilada qur'aanka raacraaciddeeda aayaadka kowniga adduunka ka dhaca fiirintooda baadhidda badan adilada fahamkeeda kulli waxay kordhinayaan hee toban nin baa maalan kuu sheegtay hebel inuu dhintay waad aamini tobankii toban kalaa ku raacday haddana waadanba timid labaatan bay noqdeen yaqiin cusub ma kuu kordhaysaa mise maya ictiqaadkaadi hora hore ahaa hebel inuu dhintay aad aaminsanayd ee shiku uusan kaa gelaynin tobankii labaad markay iyaguna raaceen oo hadalka iyo tubti mareen soo wax kuu korri maayo labaatankii adoo hayaa afartan kalaa yimid oo inta xaqiijinhaya adilada badan ee meel iskaga daba tagtay isku raacraacday yaqiintaadii ictiqaadkaad iyo bianna allaha xaqun macbuud wa bianna rasuula sl xaqun mursal mabcuud ila annaas qur-aanku munazal min cindi illaah in la dhiman howlahaasoo dhan yaqiiniyaadka ama ictiqaadka ee baabulcilmi walmacrifa gala waa kordhahayaan aliimaanu yaziid xataa tasdiiqa kordhaya cinda salafi saalix wax walba oo aadamuhu uu ku sifaysan yahay oon kordhayna ma jiro jamiica sifaat bani aadamka iyo makhluuqaadka lagu sifeeyo waxay ixtimaashaa ziyaada iyo nuqsaan hebel wuu madow yahay midabka sawaadka la yihahdo sawaadku waa kalawaa kala daran yahay aad baa loo kala madow yahay hebel waa cad yahay caddiintaa kala badan wuu xoog badan yahay xoogbanidaa kala badan wax aan kordhaynin oon ziyaado aqbalin ma jiro xataa wuxuu u laabanayay cilmi iyo macrifo tasdiiqi waa kordhahaya oo waa sidaasaan oga jeednaa haddaad mucjizaadka nebi maxamed akhriday cilmi cusub baa kuu kordhiya iimaan cusub biannahu rasuulu mabcuuثun biاlxaqi in lala soo diro walkitaab اlmubiin waa kuu kordhahaya haddaad ilaahay subxaanaه wa tacaala aayaadkiisa kowniga oo cilmigan sayniska ama cilmulhay-a waxaa loo yaqaana falag iyo hawlihiisa aad dabagarto ama cilmu abiica aad dabagasho culum cusub baa kuu kordhahaya niman hadda reer yuruba iyo reer galbeedo waxaa jooga aaminsan nebi maxamed inuu nabi ahaa xaq ah joog ilaahayna uu xaq yahay in la cabdona ay waajib tahay horena waxay ahaayeen shuuciyu cilmiga mulxidiin bay ahaayeen malaaxidu aan waxba aaminsanayn wakaaladda hay-adda naasa loo yaqaana u shaqeeyaan hawshaa waa ictiraafeen waxaa u geeyey baxi badan oo ay galeen oo ay ka galeen culumtan sayniska iyo cilmu abiica wale wax loo yaqaan iyo falaka weli laakiin daraja u dhimanoo inay raacaan intaa bisa ku islaami mahayaan laabuda min اlاtibaaci واlinqiyaad abu aalibba wuu aaminsanaahe qur-aanku inuu xaq yahay nebi maxamedna xaq yahay lakiin maxaa laga waayo inuu itibaa hogaansamo waa inaad carbisanto ood laylyanto oo diinta u hoggaansanto ma raacid aab adeerow maye waxaan ka baqayaa gabdhaha qureysheed inay igu shacsiraystaan yeeli maayo kibir iyo xasad iyo diinkii qowmkiisa oo ku weynaabaa ka hor istaagay bimaa caraf marka macrifada iyo cilmigu waa korodhaan asalka labada kor cinda sl cashirka inaan dareeyaan raba marka usuushaas waa inaynu aan xogow dabagelisa ka tagnee asalka labaadee kordha cinda sl waa acmaal اquluub acmaal اlquluuboo iimaanka asalkiisi ahayd ayadna way korodhaa taziidu wa tanqus bimacnaa khashyada iyo cabsida alla aad ka cabsanaysay qalbigaada ku jirta dadku way kala badan tahay sida khafladba u kala badan tahay nin baa ilaahay laga yaabaa arbaca وacishriin saaca inuu xusuusan yahay oo maanka iyo maskaxda uu ku hayo oo u muraaqabaynayo oo u is-ilaalinayo oo xishoonayo ninna waxaa laga yaabaa mar uun wadaad intuu ka dulqayliyey ama tabliiq ay dul istaageen oo ayado lagu garaacay mooyeen waaba khabar maafish wuu maqan yahayba afar iyo labaatanka sac waxaa laga yaaba ilahay inuusan soddon daqiiqa xusuusanin shantaa daqiiqa salaada u taagan yahayba yaa laga yaabaa daqiiqad inuu ku xusto inta kalena qalbigiisu maqan yahay khashyadaa kala badan tawakulka ilaahay la tala saaran hayaa kala badan kalsoonida aad rabbi ku qabtaa kala badan iyo diinkaada aad ku qabtay iimaankaada maxabada ilaah iyo rasuulkiisa iyo diinka iyo qur-aanka loo qabay ee kala badan waxaa kala badan tacdiimka iyo taqdiirka iyo qadarinta suubanaha iyo diinka loo qabaa kala badan dadku isku baab ma aha idan taasna ayadna muran ma laha ninkii yidhaahda eh, eh, waxaad arkaysaa ruux marka ilaahay subaa nabiga la sheeg sal slam naf baxahaya suubanaha la soo qaado maalig ibnu anas ayaa waagii hore ayuub ibna abi tamita sakhtiyaani ayaa maadaama nin basri ahaa far buu ka jiro reer ciraaqna dareen buu ka qabay maalig sidiisuba waa asaga yidhi inziluuhum mansilata ahli kitaab laa tusadiquuhum walaa tukadibuhum reer ciraaq wuu ku ayuub baa marka loo sheego waaa ninkaa waa nin caabida oo bakaa oo khayr badan xaggana muxadis nacay ah waa la soo xajiyey ilan isagu maalig madiiniya makama dhaafine ayaa iskugu yimaadeen mako ayuuba meel fadhiyo wuxuu arkay axaadii yeedhanhayo arda wax ka yeedhsanayso wuu fadhiista suubanaha markuu soo qaado nabiga uu soo gaadho uu isqoyn jiray waraaqaha waa in lagu hoos qaado mararka qaarkood wuu doorsoomi jiray marka wixii waaga ka dambe maalig waa isdhiibay wuxuu hi ayuub dambe oon wax ka sheegahaya iyo reer ciraaq iga maqli maysaan iyo reer basre ninka asaga ha laga warqabo nin qiimo badan yacni dadku isku maxabo ma aha nabigu wuxu uri sal l slam ummaddayda dadka aad iyo aad ugu jecel waxaa ka mida ah qolyo aakhiru zamaanka imaan doona oo hadday heli karaan ugu badelin lahaa naftooda iyo maalkoodaba war acmaalulqulub baan lagu sinayn oo tasdiiq iyo macrifada iyo aaminkaan lagu sinayn waxaankaan lagu sinayn acmaashii jawaarixdan laguma sino yani khuraafaad iyo khusacbalaad iyo falsafo aan jirin bay ahlulbidca la yimaadeen xaqaa'iq bay inkirhayaan marka selafku tiibay hadda aynu ku jiraa aynu ka hadliyo sheekhu hadda bilaabahaya hadalkoodu marka diiniyan oo u khaldan yahay wa ama lua wa ama fi luga lugahaanna waa u khaldan yahay hadalkoodu fa inaa anagu lam najid ilmacna macnihii maanan helin buui fiihi yaxtamilu tawiilahum macnaha ziyaat liimaan awey ziyaat may ku fasireen annaasu yasdaaduuna min aliimaan iimaanku dadku ayagaa ka kororsanhaya mooyeene asagu ma kordho mana ziyaado hadda waa sheeke baraley iimaanka kordhe la sheegi yaqiintaa kordhi yaqiintusoo iimaan ma aha yacni waran jirin bay la yimaadeen buu sheekhu leeyahay iyo ziyaadat اliimaan waa tamakum min aliimaan وأmا في اللغة فإna anagu lm نجد maanan helin almacnىa فيihi ay macna زiyaadة yaxtamilu inuu ixtimaalhayo uu suurogelhayo oo uu qaadan kara wey yaxtamil u xambaaran karaa looga jeedaa ta'wiilahum ta'wiilkoodii fasirkay ku fasireen ziyadat اliimaan ziyadat اliimaan bay macno khaldan ku fasireen macnaha asagaa luqadu ma xambaari karta buu sheekhu waa tawiil baaطila naqlan wa lugatan sharcan wa lugatan wadalika waxaa weeyaan buuhi ka rajulin aqara lahu rajulu bialfi dirhamin lahu calayh tusaala idin siiba miaal maxsuus ah saddex ugu fahantaan karajuli aqara lahu rajulu bialfi dirhamin lahu calay ninbaa wuxuu kuu qirtay buui kun dirham inaad ku leedahay ninbaa wuxuu nin kale u qiray kun dirham inuu asagu leeyaho dushiisa lagu leeyahay cabdi baa wuxuu qirtay inuu cali ku leeyahay kun dirham uma intaa kadib bayanaha wuu caddeeyey faqaala wuxuu idhi miatun minha fii jihati kada boqol ka mid a beriis baan kaaga qaatay wa miatan iyo laba boqol oo ka midana fii jihati kadaa waan kaa daynsadoo waan dirsaday oo xawaaladaan ku dirsaday boqol ka mid a ah, saliid baan ku qaatay boqol ka mid a ah, kaash iyo cabdin baan kaaga qaatay boqol cus baan ku qaatay boqol burkii reerkaan ku qaaday boqol khudaartii reerka si muxuu tiriyey kunkii buu dhammeeyey almahin xataa stawcaba alalfa ilaa kunki uu meel ku nimanku had radina waa kuwe waa nimanka yidhi iimaanku waa aliqraaru اlmujmal ziyaadatu اliimaankuna waa tafsiilka nimanku baabi'inhaya maala muxuu qira ninkii iimaan mujmal laka calaya alfu dirhamin waa iimaan mujmal ah miatun fi kada wa miataani fi kada wa arbacu fi kada waa maxay waa tafsiilkii tafsiilkan ziyaada ma dhihi karraa buu sheekh kuri ahaan yani abu cubayd waxaa weeyaan hadduu hawsha sharxo waxaa weya wax bannaan ku dhigahaya nin maskax badan wey ninka hore aqara laka inaad ku leedahay kun dirham waa sidii adigoo qira ilaahay inuu xaq yahay oo rasuulka xaq yahay waajibaadka ilaahay soo dirayna waajib yeele kulle ay ku saaran yihiin hadaa asluliimaan bay dheheen ziyaadatu liimaanna waxay dhaheen waa maxay liyasdaaduu iimaanan maca iimaanin waa atafsiil ninkan hadda boqolna kunna wuu qirtay mujmalan haddana wuu tafsiiriyo wuu sarrifo wuu qaadaa dhigay ma iimaa ma lacagti ma kordhay mise kunkii bay weli taagantahay halkeedii bay joogtaa ma kaana hada yusama ziyaadata runtii wey sheekhu wainamaa yuqaalu lahu waxaa la odhan buri talkhiisun ururin weeye iyo wa tafsiilun faahfaahin lacagtiibuu markii ninku faahfaahshay siday kale ahayd si loo fahmo ayadiibuuna markaasi kuu ururshay bimacnaa kala dhigdhigay تلkhiiصku huna waa kmyiiz katamyiiz talkhiis takhliis ma ahe eh, talkhiis baa aniga qoran haddii laanka la hormariya marka waa ka tamyiiz bay noqonaysaa wuu kala soocay iyo kala faahfaahin wey khallasa haada min haada bimacnaa mayaza haada min haada bay ka dhigan tahay kunkii aad qiratay un baa tiri laba boqol dhankaasaad igaga yeelatay laba boqol xaggaad igaga yeelatay toban xaggaad igaga yeelatay kun boqol xaggaad igaga yeelatay wuxun baad fahaysay ee waxaad kordhisay oo ziyaada ah ma jiro wakadalika sidoo kale low lam yukhalisha hadduusan kala saari lahaynna weli wax kordhay ma jiro walaakinahu silaakiinse yeeshee radada dalika aliqraara maraatin iqraarka uu ku celceliyo wax ma kordheen haddaad tidhaahdo kun dirham baad igu leedahay oo kun kaasaad igu leedahay oo waan hubaa inaad igu leedahay oo anaa maqraatiga inaad igu leedahay ood celceliso maanto dhan oo gabal waagu markuu baryo ilaa gabalku dhaco aad kunka ku celceliso kunka ma kordhahayaa nafsa shay sheekh wuxuu hi ixaama kordhin asalka iqraarkum baad weli joogtaa jugjug meeshaada joog wey maa lahu lama yidhaahdeen ziyaadatun aydan iqraarkaa soo noqnoqdayna ziyaadatu xaqin ma aha xaqii kunkii unbaa weli ku saaran inamaa huwa takriirun wa icaadatun ku celcelin iyo soo naqid wey liannahu lam yugayir almacna alawala macnihii hore muusan bedelin buui macnihi hore maadaan bedel haddaad dhihi kun baad igu leedahay oo kun labaad baad igu leedahay oo kun saddexaad baad igu leedaho mid afraad baad igu leedahay marka waan yeeli laha waaad kordhisay laakiin intun baad iskuu kee celcelisay marka marka waa maxay icaadaya tikraar baa la yidhahdaa ayib walam yazid muusan kordhinimo fiihi ay fi liimaani shay-an shay kumuusan darin nimanka waa nimanka yidhi ziyaadadu waa tafsiilka waajibaadka la sharxo nimanka wuu baabi'iyey ama اladiina qaaluu ysdaadu min اiimaani walaa yakun اiimaan huwa ziyaada nimanka ayuu i iimaanku ma kordhee oo nimankii labaad ah ee saddexaad bay ahaayeen mise nimanka afraad bay ahaayeen nimanka afraad wey nimanka afraaday dhahaan in aliimaan laa yasdaadu abad walaakin الnaas yasdaaduuna minhu nimanka afraad wey saan u malaynayo faama اladiina qaaluu yidhahdeen buri ysdaadu min اliimaan ruux iimaanka asagaa kororsan oo iimaanku wax ka qaadan oo waa baddaa weyne nin walba wax ka darsan hayo walaa yakuun اliimaanu huwa ziyaada iimaanku laakiin asagoo ma kordho fainahu madhabun hayru mawjuud waa madhab hayru macquula wax jiraba ma ahaba asagu hayru mawjuud ay hayru mafhuumin wa macquulin لأنa rajuلا low wuصifa haddii maaluhu maalkiisa haddii nin la tilmaamo miaal maxsuus ku baabi'inaya aqiisa caqliyatan la yidhahdaa aqisada caqligaa ah waa inaad isticmaasho wey oo arday weliba barto caqligu wuxuu u khidmaynaya diinkeenna iyo aayadaha iyo xadiista iyo xaqa u khidmaynaya waa loo baahan yahay wa tilka alamhaal nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun alamila fi اlqur'an waa alaqisa alcaqliya miaal haddaad maqasho qur-aanka iyo kitaabka ilahi waxa waa qiyaas caqli ah ayib weyaan لأنa rajuلا low wuصifa maalu nin haddii maalkiisi la tilmaamo oo faqiila lay huwa ألفun kun buu haystaa ثuma qiila lay inahu isdaada miئaة bacdaha kadibna boqol bu haddana kororsaday la yidhaahdo maa kaana lahu macnan yafhamhu الnaasu ila an yakuuna الmiئaةu hiy الزaaئdaة calى الألف macno muhiim jiddan wey haddii nin laag hebel muxuu haystaa lacagtiisi baan qiyaaso hal milyan oo dolar buu leeyaa tiri warkaasaan meel ku qortay anuu arko inaan qaaran doontaa tiroor wax u kaadi shalay baan haddana ku noqdayo laba boqoloo kun baa u dheer hal milyan iyo laba boqoloo kun buu haystaa maxaa soo korodhay laba boqoloo kun labadaa boqoloo kun ma ziyaada mise ma aha cala alfi tii buu sheeku ka hadlaaya uma qiila laydha inahu isdaada wuxuu kororsaday miatan boqol buu helay ama dhaxal ku helay ama shaqaystay ama la siiye bacdaha bacda alfi maa kaana lahu macnan macna oo ma ahaadeen buui boqolka iyo ziyaadadaasi yafhamhu الnaasu dadka ay fahmaan ilaa an yakuuna almiatu yazaa'id cala اlأlf ziyaadada aad sheegtay waa maxay boqol iyo lacag dheeradaa soo kororay oo asalkii ku darmatay wey ziyaadadu wax biiray oo asal ku biiro waa inuu noqdo ama shayga asagu waa inuu baaho u kobco kobcan hadde waa maxay asalkii baa biiraya nuqdadii waa inay biirto iyadu ballaarato ama wax kor laga keeno wix lagu biiriyo laakiin shaygii oo marna la duduubay marna la faahfaahiyey baa kordhay wax jira ma aha taasi laga dhagaysan maayo wakadalika saa'iru اlashyaai ashyaadoo dhan baa sidaa lacagta iyo xoolaha basaba ma ahe faaliimaanu iimaankuna miluha iyadoo kale wey waa macno kulli ah wuuna bataa wuuna yaraadaa laa yasdaadu الnaasu minhu shay-an dadku iimaanka wax kama kororsadaan ilaa kaana dalika shayu shayga asagaa wuxuu noqonayaa huwa zaa'ida midka kordhay fi liimaani kusoo kordhay aniga huwa zaa'idu baa ii qoran huwa zaa'idan aad moodaa inay roon tahay isku madbala yacni dadku hadday iimaanka wax ka kororsadaan iimaankii baa kordhay ziyaadana ku darmatay asagabaa biiro kobcay dadku waa iimaanku waa badweyn nin walba inbuu ka qaatay waxaan leeyahay badweyn ha ahaado halka ha ahaado ninkii laakiin foosto ka darsaday iyo ninkii booyad ka dhaansaday iyo ninkii haan ka dhaansaday iyo ninkii caagad saddex dirqaada ka dhaansaday iyo ninkii galaas darsaday nin walba intuu haysto ee iimaane badda uu ka soo darsaday ma isla eg tahay mise way kala badan tahay badala niqaash weeye ma og tahay yaani waa shubha aan jirin bay la imanhaysay oga godka oga baxsadaan tiina waa lagu dumiyey nimankana waa jabeen madhabkooda madhab jira maama caqlan wa naqlan buu khaldan yahay wa ama aladiina jacaluu ziyaadata isdiyaada alyaqiini falaa macnaa lahum waa qolyihii saddexaad wاlwجه الثaaliثu an qaaluu الزiyaadaة fi اliimaani isdiyaadu min اlyaqiin soo sidaa ma aha sheekhu marka u isdabamariya dhibba ma laha say u kala fudud yihiin falaa macnaa lahum ay falaa wajha lahum wey macnaa lahum waa maxay ay falaa wajha litafsiirihim wa ta'wiilihim lilaayaat waliziyaada lianna alyaqiina min aliimaan yaqiintu iimaankay ka tirsan tahay cabdullaahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu waxaa ka sugan alyaqiinu liimaanu kulluhu alyaqiinu aliimaanu kulluhu wاsabru nisfu اliimaan calaqahu الbukhaariyu fi صaxiixihi majzuuma bihi wwasalahu الطabariyu bisanadi صaxiixin fi الtahdiib mujaladka lixaad baa lagu laaban karaa ayb fatxubaarigana waxaad ka muraajacayn karta mujalad koobaad lixdan iyo saddex alyaqiinu aliimaanu kulluhu yaqiintaada iimaankao dhan ba ah sabarkuna waa iimaanka nuskii iyo barhkii nimankan waxay rabaa inay yaqiintii ka saaraan iimaankii faida kaana aliimaanu cindahum hadduu qolyahan iimaanku yahay buu ihi agtoogoda kulluhu dhammaantii birummatihi inamaa huwa aliqraar iimaanku dhammaantiiba hadduu iqraarka yahay ilahy waxay dhaheen iimaanka hor dhan weeye waa alqowl ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu hada huwa aliimaan bay acmaasha iyo hawlaha kale iimaanba maahay dheheen iimaanku hadduuba iqraarka yahay uma istakmalahu ruuxiina uu dhammaystirto uu ashahaatay haaulaa'i almuqiruuna kuwaa qiray tawxiidka qiray biiqraarihim ay ku dhammaystirteen afalaysa miyaysan ahayn buuhi qad axaaquhu iimaanka kuwa koobay bilyaqiini min qawlihim ay bilmutayaqini min qowlihim qowlkoodu lahubay ay ku dhawaaqeen iimaankiisu maysan koobin iimaanka waxaa tirahdeen waa annuطqu bishahaadatayn ama waa qowlu laa ilaaha ila اllah wixii intaa ka ah, soo hadhan iimaan ma ahay dheen sooma ayagu markii ziyaadaadkii lagu qabtee ayadihii lagu sii daayey axaadiidna waxay dhaheen ziyaadaةuliimaanka la sheegayo waa aziyaadaةu min alyaqiin yaqiintaa kordhaysa marka koobaad sheekh wuxuu uhi yaqiintu waa min aliimaan haddaasan idiin sallinno idiin dayno iimaankii waaba la timaadeen idinka agtiinna ahaa oo ahaa aliqraaru bishahaadateyn waad la timaadeen dambeed yaqiinsanaysaan ama aad kororsanaysaan muxuu yahay maxaa yeeley si lahubaad oo la timaadeen waxaad iimaan u taqaaneen waxaad iimaan u taqaaneen oo ahaa annutqu bishahaadateyn si lahubaad oo la timaadeen afalaysa qad axaaطuuhu bilyaqiini min qowlihim fakayfa yasdaadu min shayin qad qad istuqsiya oo uxiia bihi fakayfa yasdaadu lmaru wey ruuxu see wax uga kororsan min shayin shay qad istuqsiya la salxaadhay la sal gaadhay oo uxiia bihi la la timaadeen maxaad kororsanaysaan horta soo yaqiin ma aha inaad ashahaateen ha iimaankiina waaba buuxaa saad idinku sheegteen wax idin dhimanna ma jiro yaqiinta idin dhimaneed raadinaysaanna maxay tahay waa god uu ku rida sheekhu god fiican weeye ara'aytum buui miaalaan ku kala baxano maxsuuso caqli ah ara'aytum rajulan nadara ila اnnaasi saasaa ila nnaasi baa ii dhigan sawaabku waa ila nahaari asawaab waa ila الnahaari ara'aytum rajulan nadara ila الnahaar nusada abcatu daar اlmawada saxanoo sidaa u qortay iyadaa sawaab ah ara'aytum rajulan iga warrama nin nin xaalkii bal ka warramay xaala rajulin nadara eegay ila nahaari maalinkii buu fiiriyey biduxaa barqin barqin buu gurigii ka soo baxay markaasuu cadceeddii iyo qoraxdii iftiinkii adduunka mi udhaha ka buuxsaday xataa axaata ilaa uu koobay calayhi cala nahaari kullihi habeen maalinka oo dhanba bidawi iftiinkiisi buu ka ogaaday yacnii inay maanta maalin tahay murankaaga maxaa y elayskii iyo qoraxdii iyo cadceeddii iyo waxoo dhan baa bannaanka taaga waana barqin hal kaana yastaiicu ma awoodi lahaa weeye ninka asaga an yasdaada yaqiinan inuu yaqiin kororsado biannahu nahaarun biannahu nahaarun damba ku fasiraysa nadara ila annaasi inaysan ahayn ila nahaar ay tahay waad fahanteen bay la tahay yaqiin miyaa u sii kordhi lahayd in maanta maalnimo la joogo xaggee u soo kordhi waxaad tidhahdeen iimaanku waa qowlu laa ilaha illa allah waana tidhaahdeen sooma hubtaan haa yaqiinta idin dhamanaysa shirhaadi maxay tahay war iimaanku markaad ajzaa u yeeshaan oo uu ictiqaad iyo xubi iyo acmaalu idin noqdo yaa yaa ziyaadaya nuqsaanta u aqbalahaya laakiin shay aad gebagabayseen ba waa hore ka farxalateen ood meel dhigteen waxbaa ka kordhahaya maxaad korhorsanaysaan hal shay baad ka dhigteen xaqiiqa waaxiduba ahay walow ijtamaca calayhi اlinsu wاljin jin iyo insa xataa ad iskugu tagaan inay maanta maalin tahay wax yaqiinu oga kordhay ma jiro haddii loogu dhaarto inaysan maanta maalin ahayna yeeli maayo kullig inaad waalantiin buu xukumahaya kullig inaad waalantiinoo la idin maray buu xukumahaya maxaa yeel wuba arkaaye haada yastaxiilu haada yastaxiil wayakruju mima yacrifuhu الnaas buui haada yastaxiil yamtanic waa mumtanic weeye in shay waaxida ood yaqiinsatay ood dhammaysay uu kordho waa mumtanic wayakhruju wuuna ka baxayaa mima yacrifuhu الnaas curfiga bani aadam waa ka baxaya iyo caadada ee wax curfiga la socon karaya dhaqanka aadamaha noo sheega oo ziyaado aqbala keena tani ma ah macnaheedu inuu sheekhu leeyahay tasdiiqu ma kordho ee nimankii iimaankii ka dhigay qowlka basa ka dhigay haddana yidhi ziyaadaة اliimaanku waa ziyaadaة اlyaqiin ayuu baabi'inhayaa ee asalaf الsaalix wa minhum abu cubayd way qabaan tasdiiqu inuu kordhahayo oo camalul qalbigu kordhahayo oo afcaasha jawaarixda aad la imanay soon iyo salaad iyo zake iyo qur-aan akhris iyo jihaad iyo waxbixin iyo intuba ay kordhahayaan murna ma laha middaa iyada ah baabu intaa marka wuxuu sheekhu eh, iskaga tagaan u malaynaya uusan naqdinin mise kulli wuu naqdiyey nimanku qolyihii labaad buu ka tegay odhan jira maxay dhaheen wa ziyaadatu tamakunu min dalika aliqraar nimankaasuu warkooda ka tegay marka laakiin saddexdan kale ayuu hoosgeli oo kugu filan waa isku mid hadi maxaa tamakuna waxaad dhihi kartaa tamakunku ma ziyaada mise ma ah waziyaadatu tamakunu min aliqraar masiidu calayhi iyo ziyaada ma jirtaa ha hadduu dha waa jaban yahay hadduu inkirana maxaad u lahayd waxbaad kordhay oo tamakunka agga maada tacnii wa taqsum min atamakun yani tafsiil ila waa kabil mujmale maxaad oga jeedaan baa la dhihi hadduu ziyaadadan karana de adiladii baad u daliisha haddii wax kale u sheegana baad kaga tegaysa baabu tasmiyat اliimaani biاlqowli duna اlcamal salafkii madhabkoodii iyo shubhadii ayuu sidaa kaga baxay waa qaabka waxa loo alifa qaabab ka midoo quruxsan buu sheekhu isticmaalay in madhabka xaqa ah markoor aad hormariso kadibna adiladiisii aad dhigto ilan laba qaab baa wax loo sharxaa inaad adilada marka hore sii dayso adilada inaad sii dayso marka hore kadibna aad istinbaad ku samayso waxaa la yidhahda marka dikru اladila uma اlistinbaatu minha baa la yidhahda waa ariiqa wanaagsan aayadaha iyo axaadiista isdaba dhiga qaala tacaala waqaala rasul s ajmaca asaxaabatu waad wadi waad wadi kadib baad adilada aad sheegtay baad shaaruqanteedna markaa yadaad yaad ufaha ka geli warka waad fahanteen bay la tahay waa l marka dikru اadila uma اlstinbaau min dariiqana waxaa weeye inaad adilada waxay itusa aad hormarisoo sheegto oo aad tiraahdo aliimaanu cindana qowl wacamalu yaziidu wayanqusu yaziidu biaacaati wayanqusu bilmacaasi istinaa gala ood hawlihii siidays waxaad qabtay eed ka fahamtay kitaabka ilahi sunnada iyo adiladaadii baad horta hormarinaysa warkii baad dhiibi uma tastadilu calayh warkii aad sheegtay bad adiladii qul hatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin labadaa ariiqo ayaa horta loo badan yahay dikru اladilati uma اlistinbaatu minha iyo dikru اlmadhabi uma dikru اladilati calayhi ama uma alistidlaalu calayhi inaad madhabka sheegto adiladana aad dambaysiiso iyo inaad adilada hormariso adilada marka aad istinbaado wax kala baxo sharxa uu kuu dambeeyo labadaa qaab baa horta loo badanya qaabkuu sheekhu shameeyey marka madaahibta la marahayo madaahibta marka la marahayo ee firaqa laga niqaashahayo qowlka xaqa ah in la hormariyo daliilkiisana la raaciyo kadibna shubhada iyo ictiraadka laga jawaabo waa daliilka dhammaystirkiisi wey addaliilu inamaa yatimu bidikri muujibihi uma aljawaab can ilmucaarid bur ibnu taymiya raxmat ullah taala alayh nafsa shay waa sax wuxuu ku dhammaystirmaa inaad horta asagii wixii daliil noqon laha horta aad sheegto ood meesha keento kadibna aad ka jawaabtahee bushiga ku iman kara daliilkaas marka iqaamaة اdilaala iyo wax laga rabaa aljawaab can ilmucaarada muxuu sameeyey shee abu cubayd madhabkii xaqaa buu sheegay wa aqaama اladilata calayh adiladan hadda wuu la dul joogsaday bacdaha bushigii ahlulbidacuu sheegay ziyadatulim ay ku awileen wuuna radiyey halkaasuu ku xidhay yani waa qaab uma baahna marka in fan taliif iyo kayfiyatu kitaabat الrasaa'il wاlbuxuuث alcalmiya hawlaha in loo akriya abu cubayd uma baahno lanna waa saliiqi hawlihiisi hawlaha waa hawlahooda wadaadaho waaas dadka masaakiinta u bahan in la tilmaamay moogta ee dalaandalahaye ee socod baradka ah yaa ha ku fin hadhicin hadheelin la yidhahdaa nimankan waxaa weeye motor culus bay ku dhaqaaqahayaan hadda marka wuxuu bilaabay haddana madhabka u soo dhowaa ahlu sunna waljamaaca inuu haddana tilmaamo oo ahaa irja madhab اfuqahaa murjiat اlfuqahaa qaala abu cuud wuxuu ihi qaalat hadihi اlfirqa firqadana waxay tidhi idaa aqara bima jaءa min cindi اllah ruuxa hadduu qiro waxa xagga alla ka yimid ee xaq iyo diin wa shahida u qira shahaadata اlxaqi bilisaanihi carabkana uu ka ashahaato fadalika اliimaanu kullu bay yidhaahdeen kaasaba iimaankii oo dhan ba ah لأن الlaha caزa wajل ilaahay baana ku magacaabay samaahum muminiin ciladoodii waata meeshay ku afoobeen ilaahay baa dadkii xilligay muslimiintu maka joogeen ee arkaanta islaamka laga hayay ashahadataan baa muslimiin ahaayeenoo muminiin ahaayeenoo yaa ayuha aamanu laha yaa ayuha naasu la odhan hayay markay hore loogu halqabsanayay sheekh wuxuu walaysa maa dahabuu ilayhi cindana qawlaa yacni jawaabta wa iska sheekhu soo aan soo hormarinay waxaa kugu filan aliimaan alwaajiba calayhim wuxuu ahaa alqowlu faqad maalinka ayada ah ina cabdilla xasan maxuud ilahu maanta intaasaan awoodaa nin walba maalin howla waajib baa saaran markuu berbere ka soo degay bu wuxuu arkay carruur soomaaliyadoo mishin iyo qolyo munasiriina ay kiristaameyn hayaan oo maalin axada bay buwaag watoo qaadahaya heestii kaniisadaha qaadahaya markaasuu maxay ahaayeen waa carruur soomaaliyeed xaggay ka soo baxeen kaniisadan ay ka soo baxeen macawistii qamiiskoodu farqii mituu dhagax ka buxsaday buu dhagax tuuray soorooyinkii iyo boobabkii waday iyo qayskiibuu dhagax tuuray miduu daro iyo miduu isha ku dhuftay miduu ilg ka jabiyo iyo miduu la gafo qabta wadaadka waalan baale wuu cararay wuxuu ilah maanta intaasaan awoodaa wax kale ma awoodo inaan dhagax tuuro markii naftu ay qabatana aan baxsadaan awoodaa sanad kadib taarikhda halla akhriyo hal sano iyo badh kadib kun iyo laba boqoloo faras buu bareero dusheeda ku weeraray ingiriis wuu diyaar garooba haddii ninku waa inuu taliyo wuu dhaqaaqay wuxuu ihi macallin baaban habe dadkan qur-aan ka bari reemiigi wadaad saalixaan ahayba sideeduba masallo u qaatay nin rageedna waa aha xer buu soo diyaarsaday iyo ciidan gubaabo gubaystii buu ka hadlay aftahanna waa ahaa afqabeenna waa ahaa muwaafaq mulhamana waa ahaa ninka wax ka sheegan anuu shaksiyan waa necb ahay aad baan u necba wahaabi baa allaha ka dhigay marka aad ha la yskaga ilaaliyo qadiyadda waxaan oga jeedaa hadda yaana kusii yaani sii fogaani casharka inaan badiyaan rabaaye waxaan oga jeedaa muslimiintu maalinkay maka joogeen maxaa waajib ku ahaa haadaa waajibuhum waajibkooda intaas waa wax kale ilahay ma saarinba saasuuna iimaan ku ahaa ee ninka lagugu haye lasku haystaadda waxaa weeye alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan wixii ka dambeeyey ma alqowlu baa aliimaanu kulluhu ah maogtahay waa markii goryo loo geel loo haystay goryo haystaa buu waxa la isku hayo waxaa weeye bacda kamaali اddiini diinku intuu dhammaystirmay ee ilaahay xayaayugay nabi maxamedna xijaabtay diintana waxba uusan ka hadhin ma laa ilaaha ila اllah basaa iimaan ah wixii kalena iimaan ma aha warkaa wargeysane maka waagay joogeen maxay ahaayeen maka waagay joogeen maxaa saarabaan kule annaguna maxaa waajib ku ahaa waajibkii saara way la yimaadeen sidaasayna muminiin ku ahaayeen kadib iimaankii waa kordhay soo ma aha hadduu kordhay waxaan leenahay waajibaadkiina hee waa kordhahayaan marka meelaan lo jirin bay ku wareegeysanayaan لأnna اllaha caزa wajل samaahum muؤminiina fi اlcahd الmaki hada kaana waajibahum ayib walaysa ma dahabuu ilayhi cindana qowla buu ku yidhi waay waxay mareen buui madhab la qaadan kara ma aha buui walaysa ma dahabuu ilay waxay ku tageen nimankaani cindanaa agtanada buui qowlan ay muctabaran saaiqan ma aha bu qowl saaiq ma waa qowl baail ah walaa narahu shay-an waxba yahay weeye buui waxba yahay weeye waxba ooma aragno ayib macnaha marka laqbaynta xarfiga way dhib badan tahay ma og tahay midka ijmaaliga ka fiican ee shariifka huligiisa ah walaa naraahu shay-an nuxurkaaba ka tegiba haddaad un macna xarfiga la soo istaagto hadalka dhannaayo quruxsanaa nuxurkaa ka tagahay walaa naraahu ma aragna buli shay-an waxba uma aragno wadalika min wajayn laba dhinac buuna ka yahay baail buuri axaduhumaa midood waxaa weeye maa calamtuka waxaan kuu soo sheegay fi uli اlwali kitaabka saddex meelood meel baa tagtay hadda suu sheekh kuu tilmaamayo ثلث الأول ayaan ku soo cadeeyey buui oo muxuu yahay أن الإيmaaن almafruudu fii sadri اlislaami iimaanka la waajib yeele la farad yeelay horaanta islaamka lam yakun yowmaidin maalinka ma ahayn شhayئan ilaa eh, iqraaru faqad lam yakun yowmaidin شhayئan ilaa iqraaru ila اqraara faqad baa ficlaan lahayd dhiba ma laha yani iqraarun buu ahaa iimaanka waajibka ummadoo dhanba saaran wuxuu ahaa in ilaahayna loo qiro waxdaaniyad iyo towxiid iyo ikhlaas iyo sidqi lagu raaco laguna rumay nabi maxamedna la qiro buu ahaa iyo kulba waajibka soo kordha ee nabigu marka uu sheegahayo sidaa darteed hawshuu sheegahayo ee abu cubayd axmed baa asaguna saraaxeeyey imaam ahli sunnati waljamaaca wuxuu idhi axmed binasi xuruufihi kaana badءu اliimaani naaqisan fajacala yaziidu xataa kamula warkiisu waa kooban yahay axmed wuxuu ku yihi kaana badu liimaan iimaanka bilowgiisu wuxuu ahaa naaqisan waa dhimanaa fajacala yaziid wuxuu gudogalay inuu kordhahayo xataa kamula abubakr alkhalaal baa soo saara lafdigaa lafdi la macno ah sagaal boqol konton iyo sideed lafdiga aan sheegayna ibnu taymiya ku sheegay fii kitaab alawsat sabxada saddex boqol sagaashan iyo lix marka iimaanku nuqsaan buu ku bilowday laakiin wuu dhammaystirma wuuna kordhahayay marka haddaad istaagto uun anigu waagu bilowga ahaan baan taaganahay waagu bilowga ahaan baan taaganahay waa adoo yidhaahda guri la dhiso labaatan biyaana ah ama labaatan dabaq ah aad tidhaahdo dhagixi u horreeyin baa guri ah oo qolalkan iyo jaranjarooyinkan iyo xafiisyahan iyo alaabtan wada guuraysa iyo alaabtan wada ruxanaysa maxay tahay wax guri ma aha maxaa guri ah dhagax laga bilaabay aduu caqli xukuma ka xun miyaad aragtay marka nimanku halkaasi taagan yihin nimanka hadda eh, qowlkun baa iimaana waa nin taagan guri labaatan dabaq ah guri ma ahee dhagaxii u horreeya la dhigay ee asaaska ahee unbaa ah guri yacni waa warar weeye waa waa caqli ka bax weeye marka meel walba waajibay nimanka warkooda iga dah xujadaa waad fahantay buu ihi saa darteed asluliimaan maadaama ay la yimaadeen asaaskana laga helay wax walboo soo kordhana ay aqbalahayeen saasaa ilahay ugu magacaabay mu'miniin xujada labaad wa ama aljihat اlأkhra wa ama alxujat اlأkhra xujada labaad faina wajadna اlumuura kulaha yastaxiqu الnaasu biha asma'aha maca ibtidaa'iha qaacido muhiim oo usuulkana laga hadda ka horna aan baraarujiy in badanna idin sharx haddana aan ku noqnoqonaynin buu tilmaamaya imaamku ayib ismiga kulliga ee axkaamta lagu xidho almacna اlkuli almacna اlkuli ida culliqa اlxukmu sharciyu bimacnan kuliyin takhtalifu afraaduhu waajzaa'uhu ma waxaa lagu gaabsan oo magaca waxa un qadan ilaa kamaalka la gaadho magaca lama idlaaqi karo mise xataa bidaayada iyo wasadka iyo nihaayada magac cusub ay u qadanayaan duma'aniino iyo wilaayo iyo waxaa idinku miaaliyey wax badan oo kamida ii sheeg mxuu ahaayey iyo mxuu ahaayey safarka wax badan baan idinku miaaliyey idan tusaale gaaban nabigu wuxuu yihi saxaabiga musii salaatihi uma arkac xataa taطma'ina raakican uma اctadil xataa taطma'ina qaa'iman uma اsjud xataa taطma'ina saajidan aطma'niina xasilooni la imow baa la yidhi saxaabiga waana waajib naskaa caddeeyey haddaysan rugniba ahaynba haddaba ninkii hal laba daqiiqo rukuucsanaada waxaad dhihi ninkaa wuu xasilay hal saac ruuxa rukuucsanaada waxaan leenahay wuu xasilay ninkii intuu barqinka soo rukuuco ilaa duhr laga aadama rukuucsanaadana maxaad leedahay wuu xasilay yacanii macnaha kulliga ah juz ka mid a ah hadaad la timaado macnihii magaciisi baa lagu siinhayaa man iطma'ana daqiiqatan waxaan leenahay fahuwa muطma'inun man iطma'ana saacatan waxaan leenahay fahuwa muطma'inun man iطma'ana annahaara kullahu waxaan leenahay muطma'inun la soco hadda nusraa la sheegay iyo wilaayo gaaladii baa intaad u hiilisay baad maal iyo naf iyo ragannimo iyo talo iyo xiyab iskugu geysay in aad la gurmato ayaga waxaan leenahay waa naasiru اlkaafiriina cala اlmu'miniin sir yar baad siisa waadna iska dhaqaaqday talo kalena maadan bixinin dagaalna lamaadan gelin qori iyo gaashaan maadan qaadin laakiin xoog baad u dhibto waxaa tihi nimankii la doonaya masiibada ahaa meeshaasay farfadhiyaane la socda waana gembisay waxaan lena fahwa naasiru wuxuu leeyihi adnaa nusratin baad la timid naasir baa tahay mawaali atamu اlwalaaya haddaad la timaad maxaa tahay naasir iyo mawaali yacni magaca kulliga ah afraadda soo hoosgelaysa juz walba ninka qayb ka mida ah kaga yimaada magacii uu qaadanaya iimaanku waa sidoo kale sheekhu ku leeyahay wakadalika asala macna kulli ah wey salaadda ninka xidha waxan le wa musalli kii ka salaama naqsiga marhaye farta taagay ataxiyaatu mar waxaan leenahay waa musalli ragcaddii labaad ninkii mari waxaan leenahay waa musalli ninkii ragcad tukaday saddexan u dhimanta waxaan leenahay waa musalli bartamaha ninka ka marhaya iyo ninka gebagaba jooga iyo ninka amaamad iyo bilow iyo hiraqa jooga waxaan leenahay kullihe ismigii magacay wada qaadanayaan ha khaldaman aliimaan ninka iqraarka la yimid waxaan leenahay waa mu'min ninka acmaasha ku dara waxaan leenahay mu'min ninka ku dara acmaal quluub ninka dhammaystirtay ninka dhexda ka maraya ninka bidaayaju kulli magac wada qaadanayaan magacay wada qaateen baa murji'a kharibta magacaasaa aafeeyey cuqdadaasuu rabaa hadda inuu kaa baabay abu cubayda dhegayso waana masale usuuliya ee hadda waxaa weeyaan waxay kuusoo gaday kuu gashay fii fiqhi اlaymaan ayib wuxuu ku yidhi sheekhu fainaa wajadna اlumuura kullaha um-, arrimahoo dhan waxaan helay buu ihi yastaxiqu annaasu dadku waxay mudanhayaan bihaa umuurtii bay mudanhayaan asmaaha magacyaeeday mudanhayaan buu ihi maca ibtidaa'a bilowgeedii iyo wadukuulii fiiha marka la guda galaba arrimahoo dhanba ruuxu markuu bilaabo ee uu gudagalo arrinkaa magiciisibaad qadan iimaan ninkii gudagale hee waxaan siinaynaa ismu اliimaan salaad ninkii bilaabo waxaan siinaynaa ismu اlmusalli khamrada ninkii ka laacay ee cabayna shaarib baad dhihi ninkii ka baday ee bilaabeen waxaad dhihi shaarib اlkhamri ninkii qulquliya kala barkay u maraysa waxaad leedahay warku intaas wey hadalka ninka bilaaba mutakalim baad dhihi ninka gebagabeeye ee duaa mxuu ahaay kafaarat اlmajlis ku dhufto maxaad leedahay waa mutakalim ninka bartamaha ka maraya abrinhay waxaad leedahay wa mutakalim yani umuurtoo dhan baa sidaa marba haddaad bilowdo magaciib adna ku bilaabi magaciibaad qaadan weeye uma yafdulu eh, fiiha bacduhum bacdan kadib baa lagu kala badnaan arrimihii baa xagga gudagalka iyo dhammaystirka lagu kala badnaan magaci waa lasoo wada qaatay laakiin arrimihii waa la kala badsan waa la kala yaraysan waqad shamalahum waxaana shamliyey bui oo koobay oo camimay wada gaadhay fiiha fi mri ama fi lumuuri ismun waaxidun hal magac bay wada qaadanhayeen oo bidaayada ku xidhanba min daalika kaasi waxaa ka mid a annaka tajidu اlqawma waxaad heli buui dadkii oo sufuufan safan bayna mustaftixin lisalaami dad saf u taagan layman u taagan baad kusoo bixi masaad dhexdii markaasaad arkaysaa buui bayna una qaybsan wahum muwazacuuna ama munqasimuuna bayna mustaftixin lisala in salaadii furfurtoo bilaabay wa raakicin mid rukuucsan wa saajidin mid sujuudsan wa qaa'imin mid taaganoo qur-aan akhrinaya wa jaalisin mid fadhio atixiyadsanaya fa kulluhum yalzamhu ismu lmusalii mid wuxuu qadanayaa e magacii musalliga fa yuqaalu lahum waxaa la dhihi musalluun way tukan hayaan wahum maca haada fiiha ay fiiha fi salaa soo ma kala badnin salaaddii anigu aan ku tukaday bikhushuucin iyo khuduuc iyo laba juz oo qur'aana oon indhaha isdaba dhigay oon ilaahay xusuustay oonan saacad banaan u bixin iyo mid adoo hahamsanayo maanta ku haya aad tukanaysa oo marna saako agga fiirinaya marna aad moodi dhurwaa la caydhsanhayo dib fiirinhaya isku salaad ma nihin laakiin aduguna waxaad qaadan ismu lmusalli anna maxaan qaadanhayaa musalli hawshaa inaad fahataan yuu sheeku ka hadlay waana muhiim jiddan qaacidadaa usuuligeena daba taagan tahay wakadalika buuhi sheekhu sinaacaat الnaas dadka hawlahoodii iyo waxqabadkoodana waa sidoo kale xirfadaha la qabto ayaguna waa sidoo kale sinaacaat الnaas low ana qowma ibtanuu xaa'iطan hadday qolyo derbi dhisaan buui derbi ama ay dhisaan ama mxuu ahaay dayr wa kaana bacduhum barhkood u yahay buui fii ta'siisi nin asaaskiibu marhaya oo dhulkiibuu jeexayba dhulkii la gelin lahaa dhista ama shubka lagu shilaabuu jeexay waaakharu midna qad nasafahu kala bar derbigii ka marayaa nis buu ka gaadhay intuu soo qaaday oo asaaska soo kicshay buu bartamo marahayaa derbiga <clears throat> waaaliu mir saddexaad qad qaraba alfaraaqa minhu inuu dhammeeyo ku dhowaadayba mir saddexaadna derbi buu asna dhisay inuu dhammeeyo ku dhowaaday qiila allahuma jamiican bunaatun kulli maxaa la dhihi bunaatun jamcu baanin waad garanaysaan bay la tahay waa dhise iyo fuunday iyo injineer baa nin walba loodhanhaya ila shaqadii nin bilow ka marhaya nin dhaxu ka marhaya nin walba gebagabeeyey tusaale gaaban waa arday alif ninka loo bilaabo arday wey ninka albaqare gaadhay dhammeeye khatinka bixiye hashii laga qaaday qaalintiina maxaad leedahay waa arday ninka e, e, suuratlkahfi marahaya waxaad leedahay qur-aan kala barhe maryama soo dhaafeen waxaad leedahay waa arday nin walba meel bay u joogtaa ayb marka waxaa way asmaa kulli aa jirta takhtalifu juز'iyaatuha asmaa kuliya oy afraad badan soo guda gashaa jirta arfaadaasoo ku kala duwan fi اlqilati wاlkarati mutabaayina ah idan macnahaas guud wixii aad ka qaadato ayaa magaca lagugu siin magaca lagugu siin haddii ilaaha yidhi salaaddii nabi maxamed salaadda waxaa la gaabin markaad musaafiriin tihiin kullu maa yuطlaq calayhi ismu safarin wax walboo safar la yidhahdo curfan aw luqatan aw sharcan hee salaadii la gaabiyo wey safarka dheeree siddeetan iyo kowa ah ee gabdhaha laga masaafaysan jiray ila annagu waxaanu idhi waa afartan iyo haashimi ah anadaan haaicin shaaficiyanahay marka lasku qabtee la xisaabiyana siddeetan iyo kow gabadha waa la carara siddeetan iyo kow garaam eh, cafwan siddeetan iyo la tegi markaas halkaasaad sheekhii iyo wadaadkii sheekhu kugu meerin lahaa labadii makhraati gabadhii iyo adigu taksiga magaalada koda raacaysaa sideed saacaddaa marka waxaa la geenaya zero baaburka saacaddiisa alla fiirinaya baaburka la kicin siddeetan iyo kow markay gaadho ayaa lii halkan ku qabta saddex dhagax baa lagu fadhiisan sheekhii laba shuhuuda gabadhii lagu soo meherin waa gabadhii jiftay de wegay jifta duqi waagiina gurigooda ka soo toos waagii baryeen war looma hayo siddeetan kilo kilomitr la geeyey shaafic waxay dhah ilaa siddeetan iyo kow kilomitr la taga saad lama gaabin karo maxay qabsadeen masaafadu u dheereed bay soo istaageen safar wadaadda waxay dhaheen maalin socod maalin socod maya saacad haddaa soc saad waad gaabinaysaa oo safar marba haddii hebel wuu safray ma safraa saadda ha gaabiyo haddaadun ilaa aad gaadhid muxuu ahaye geedkaas darafkiisa aad tagtide marka ismu safar waa maxay waa macno kulli ah safar gaaban safar dheer mid dhexaad soo ma jiro mid walba wuxuu qadanhayaa ismu safar xukunkii lagu xidhay ee sharcigu ku xidhayna waad saaraysaa idaa culliqa alxukmu bimacnan kuliyin sidaas wey xukumka lagu xidho waa maay qasru salaa salaadda gaabinta waxaa lagu xidhay bismi safar oo macno kulli ah waa dhammaatay warku waa intaas wuxuu ku uhi sheekhu marka wahum ayagu nimankii wax dhisahay mutabaayinuun waa kala duwan yihin oo kala tagsan yihiin fii binaa'ihim dhismahooda xagga dhammaystirka ka dhowaashaha iyo bilowgaba sanacaadku waa sidoo kale wakadalika low ana qowman umiruu bidukhuuli daarin sidoo kale haddii qolilaya gurigaas gala oo daartaa gala fadakhalahaa axaduhum midkood uu galo falamaa tacattaba albaaba kadinka markuu gaadhay sidaa ma aha mise waxaan falama tacataba min alcataba laga keenay waa catabaduna waa kadinka qoriga yara somaaliya mooska albaabka celiye ee lagu talagalay in qashinkii waxaaba aysan ka soo gelin ee dolalka hoose lagu cawdo ayaa kadinkaasa cataba la yidhaahdaa aqaama uu ku nagada makaanu meeshuu mar nin baa guriga la yidhi markuu kadinka marayo iskaba istaagay nin baa nina intuu baqay buu raarta tagay raarta fadhiistay nin ilxir ku fadhiistay nin muxuu dhexdu iska istaagay nin docdaa kaluu tegey nin midig buu iska aaday wuxuu sheeku ku yidhi wajaawazahu اlaakharu kii labaadna uu tallaabo bikhatawaatin dhowr tilaabo u dhaafay nin labaad baa soo galay laba dhowr tilaabo qaaday asna waa istaagay wamada aaliu ilaa wasatiha kii saddexaadna bartamaha guriga tagaba qiila lahum jamiican waxaa loodhanhayaa daakhiluuna daakhiluuna baa loodhanhayaa haddana wuxuu sheekhu kuu soo geliyey almurakab macnihii kulliga uu ka baxay wuxuu keenay alxukm اlmucallaqu biاlsm اlmurakabi min أجزاء waa tii aan kugu fasiri jiray iskwaaa islaantii baa tiri waad furan tahay markaan gaaris galo anti طaaliqun idaa dakhaltu gaarisaate baskii baad raacday ma markaad buundada maraysay furmaysaa mise markaad muxuu ahaayey aad gaadho ibnulqayim bay furmaysaa iyo caynulqamariga gaadho mise markaad birta dheer aad ood ka dhexbado gaaris oo dhanba bay furmaysaa xaggee yacni waa alsm اlmucallaqu alxukm اlmucallaqu bismi اlmurakabi tiiba hadda sheekhu marka yuu u gudbay ayib asna waxaa lo odhan bu daakhiluun daakhiluun wa bacduhum barhkoodna fiiha ay fii dukhuuli daari akaru madkhalan min bacdin xaggelitaanka waa kala badan yihiin inta anigu gudaha ogu jira guriga oguma jirta adugu kadinkaaba taagan tahayba bartamaha anugu maraya aduguna fiidaaba tagtayba wa bacduhum fiiha akaru madhalan min bacdin fahada huwa alkalaamu almacquulu cinda alcarab asaa'iru fiihim bur war hadalkaan fahmi karaaba oo anagu carab ka naqana ee luqadeeda waxaad la wargeysaan ee isdiyaad ma la yaqiinaya ficiishkan iyo muxuu ahaa ama iimaanku waa un qowl waxaan waxba kama jiraan bur ummadda ku lugeynina saasuu ku yidhi madhaba ma ah walaa naraahu shay-an waxba yahay weeyu laa caqlan walaa sharcan fahada kan wuxu waa alkalaamu almacquul kalaamka la fahmi kara wey cinda alcarab carab agteeda asaa'iru socda fiihim filcad dhex mare ee dhex socon kara cunami kara fakadalika almadhabu fi اliimaan iimaankuna sida weeye bur madhabka aanu ka qabna anagu ninkii bilaabay ismu liimaan buu qaadan ninka bartamaha ka maraya ismu liimaan buu qaadan ninka dhammaystiray ismu liimaan buu qaadan laakiin nina waa naaqis اliimaan nina waa mutawasit nina waa kaamil اliimaan ila tafaadulkii ayaa meesha ku jiray inamaa huwa iimaanku waxaa weeye dukhuulu fi اddiin diinkoo la soo galo wey qaal اllahu tabaaraka watacaala ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fi diin اllahi afwaaja fasabix bixamdi rabbika wاstaqfirhu inahu kaana tawaaba markuu ilaahay nasrigiisa yimaado oo furashiya fatxiga hesho dadkoo diinka kooxo kooxo u soo geli aad aragto fasabix bixamdi rabbika markaas tasbiixda iyo istikfaarta iyo allabariga badi waa war dareen la weeye nabigu waa khabargeeriyaad baa loo sheegay ibn cabaas iyo khayrkii ay fasireen waad garanaysaan kamaa fi saxiix halkaa idinkama qarsoon sida diinta loo soo galay baa nabigu inoo sheegay in looga bixi doono wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diinlah afwaajan soo ma aha nabigu wuxuu kamaa fii xadiidi wa abi hurayrata markii la isku geeyana ina annaasa sayakhrujuuna min alslaami afwaajan kamaa dakhaluu afwaaja dadku islaamkii diintay ka bixi doonaan kooxo kooxo iyo qabaa'il iyo guutooyin baa looga bixi ummado baa ka dhaqaaqi sida kooxo kooxo iyo qabaa'il iyo ummado loogu soo galay yani xadiidkii horaaba u maqraata kici bada alislaamu hariiban wasayacuudu hariiban maxay tahay macnaheedu hadi wasayacuudu hariiban maxay tahay xadiidkay fasiraysaa ina الnaasa sayakhrujuuna min diin اllaahi afwaaja kama dakhaluuhu afwaaja hawshaa iska ilaaliya hawsha hawl khatara weeye diinta haddii lasoo galo raxanraxan iyo rucubrucub iyo guutooyin iyo qabaa'i dawaafi loo soo galay sidoo kale looga dareeri doonaa ee ilahay inuu iimaanka kugu sugo hawshaa ilaahay ka bari ilaahayna subxaana wa tacaala tug wa qaala tacaala ilahi wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa islaamkaasi idaylkiinba soo gala idaylkiinba fasilmu lislaamu wqowluhu tacaala kaafatan macnaha cinda alcarab waxa alixaaطaةu bishay alixaaطaةu bishay shayga in la koobo oo la gebagabeeyo la dhammaystiro la idleeyo wey marka asilmu oo alislaam huwa اdiin wاdiinu huwa اliimaan diinka la soo geli iyo islaamku waa iimaankii ayib nin walba intuu ka qaatay magaceeda buuna qaadanaya ayib kuna ammaanan yahay ama ku caayan yahay haddii uu nuqsaamiyo qaala rasul la sl slam si mar kale nabigu wuxuu uhi bunya alislaamu calaa khamsin xadidkii bukhari muslim min xadid ibn cumar ad garanaysaan hiya almillatu shantii tiir waxay noqdeen ayadaa diinta noqotay allatii milladaasoo samaaha allahu rabbi magacaabay silman ay islaaman tashhadu iyadoo ka maqhraati kacbaan helay buhi cala ijtimaaci اlismi magaca in lagu kulmayo la wadaagahayo ay calى اجtimaaci الnaasi fi اlsmi oo sheekhu ujeedaa acmaalulbiri haddaad bilowdo oo ama hawshii gacanta aan wax qabto ninkii toban wadaamood shuba iyo ninkii laba boqoloo wadaan jiida ceelkiibuu shubay in baa lagu odhan ceelkiibuu shubay beerta ninkii wax yar ka qarab qarabsiiya ka fala iyo ninkii intaasoo hegtar maalinka ka baxa waxaan leenahay beertii bay wada faleen yani waxaa weeye magaco wax yar baa lagu qaataa wey wax yar baa magaca lagu qaataa adnaa shay ood yaad magaca ku qadan kartaa laakiin ammaantii guud waxaad ku mudanaysaa ammaantii dhammaystirrayd waxaad ku mudanaysaa kamaalka ku mudanaysa sidaasuu sheekh ujeeda wa tafaadul الdarajaati <clears throat> waxay ka markhaati kacaysa tashhadu calى اجtimaaci الnaasi fi اlsmi wa tafaadul الdarajaati fiiha ay fi اlumuur ay fi الsanaacaat wa fi dukhuuli الmasaakin wa fi acmaali اlbiri wa fi اlumuuri kuliha darajaadku inay kala sareeyaanna way ka marhaati kacday acmaalulbirki iyo hawshi shaqada iyo guryogelidii wax walba wuxuu ka marhaati kacayaa dadku magacana inay wadaagahayaan hawshana ay ku kala tagsan yihiin hawshana ay kala batanhayaan dheeftii ay kala batanhayaan dhibkii ay kala batanhayaan idan tafaadulkuna waa ziyaadadii weeye magacuna wuxuu igu qabtay bidaayadii min aan la imid oon juz min almusama aan la imid juz min almusama min almacna haddaad la timid magac waad qadan laakiin kamaal almacna ma aha sheekhu wuxuu yihi hada fi الtashbiihi wالnadari wالnadiri inay taa laga yaaba haadaa kani waxaa wey fi tashbiih markaan iimaanka idinku shabahno macno maxsuusa iyo mid macquula iyo mid arin adduunyaa iyo mid gacan howlqabashoah intuba waxaa weeyaan waa atashbi yaashab baa leedahay qiyaas shabh wey qiyaaskaani ama qiyaas tamhiil baad dhihi kartaa iyo wanadari ama fiirmadii la fiiriya adilada ama wanadiiri nadiirkuna waa shabiih annadir washabiih waa isku mid waa labada shay isku dhigaalka isshabaha maca ma اxtajna bihi min alkitaabi wasunna kani wuxuu waa daliil ku saabsan daliil qiyaasa ah oo caqli ah oo qiyaasu shabahin wa tandiirin ah wixii isku midkaa isku mid laga dhigo ayadoo weliba daliilkii naqligaa ah oo kitaab iyo sunno aan soo daliishanay bui maca maxtajna lala qabo waxaanu soo xujisanay bihi maagaba meel kitaab wa sunna fahaakada aliimaanu huwa darajaat wamanaazil iimaankuna waa sidoo kale waa darajaad iyo boosas la kala duwan darajaat fi اtabaayun wamanaazil fi rutab wey wain kaana haba ahaado sumiya mid lagu magacaabay ahlu ahlkiisi ahluliimaan isman waaxid ma wada qadanhayaan muslimiin iyo muminiin baa la wada odhan maadaama ay wadaageen dukuulka iimaanka ay wadaageen lakin waxay ku kala tageen nin walba wuxuu iimaanka ka qaatay bay ku kala tagahayaan wainamaa huwa iimaanku waxaa weeye camalu min acmaalin tacabad allahu bihi camal weeye iimaanku kamida acmaal ilahi dadka ku adoonsaday tacabad allahu bihi ku adoonsaday cibaadahu addoomihiisa wa farada uu ku farday calaa jawaarixim xubnahooda wa jacala rabbi wuxuuna yeelay aslahu amaamudka asaaska iimaanka fii macrifaةi الqalbi qalbiga macrifadiisa allah iyo rasuulkiisa u gartuuna geliyey uma jacala rabbi wuxuu ka dhigay almanطiqa shahaadada wuxuu ka dhigay shaahida mid ka mara kachaya calayhi calى imaan اqalbi wey calى macrifaة اlqalb ayib ama calayhi calى اlasli waa asalkii iimaanka ah wajacala aslahu baa inoo soo horeysay ama iimaankii lasoo wada ka dhig uma intaa kadib alacmaalu musadiqaة lahu ayb yaعni asal iyo shaahid iyo musadq buu u qaybiyey waana sidii salafku ay qabaan asalku waa ilaahay inaad qalbiga ka garato ood ka rumayso qalbiga ood ka jeclaato oo diinkii aad ka rumayso ood ka jeclaato rasulka aad ka raacdo qalbiga makhraatigii in meeshan wax ku jiro ilan waa baain iyo hayb annagu ma aragne quluubulcaarifiinna ma nihin nimanka urkuballayaashaana ma nihin meeshan waxa ku jira waxaan ku ogaanaynaa carabkaada yaa ka maraati kacaaya carabkii waxbaad ka sheegatay haadihi dacwa waxaad tihi ana muslimun dacwooyin aan la iska waa jiraa nabigu muxuu yidhi albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar adiga muddaci baa tahay waxaad leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah inshaaan waاltizaaman wa ana muslimun waad sheegatay laabudda min min eh, musadqi wabayina idaa marka nudqu ashahaatain waa shaahid lima fi اlqalbi acmaashuna waa bayina lidacwa xadiidka anas fi saxi bn xibban waad garanaysaa ilan mar baa intaad sheegatoodu muslim baanaad tidhahdaan lagaa dhegaysanaynin diinka ilahay xataa lagaa dhegaysanaynin nabi maxamed baa maalinka istaagay masjidkii madiina qiimaha badna markaasuu nabigu yidhi yaa waraaq baan qorahayaaye intuu qaado uu tago shaam waraaqdayda u geynhaya qaysar malik الruum walahu اljanna jannadaan u ballan qaadaa ma aha tii uuna mxuu ahaayey bicamalihi hadda ma aha waa mid madbuud oo madmuun ah cala rasuuli calayhi الsalaaةu wasalaam yaa fariintan iyo dhambaalkan iga qaadi oo jasiiratu carab oo dhan ka dhex bixi oo shaam tegi oo bila sii socon kadibna waraaqda ugeynaya qaysar ku hubsanaya qaysarna waa meeshuba carab ka arkay asagii carab markaa dhexdooda waaa marinaysay dayra dera deeradaa marinaysa markaasuu nabig wuxuu walahu ljanna saxaabada wuxuu nabi allow wain lam yuqtal ma xataa haddaan la dilin jannadiisu waa iska meel oo laha ana bun marka waa yahay nabi allo anaa diyara bu saxaabi wain lam yuqtal wuxuu haddaa xataan la dilin oo intuu siyaasa sharciya isticmaalo nin khabiira u noqdo waraaqdana gudbiyo xaggana uu soo badbaado jannadiisi ma diyaar baa nabi allow nabi wuxuu hi haa jannadu waa diyaar waa in lam yuqtal waraaqdu nabi ku joogjoogsaday cali ama uun saxaabadii kala qoray waraaqdi baa loo qaaday wuu la orday idiin baa loogu qoray dhambaal ku socda hereq ee muxuu ah qaysar ama muxuu ahaaye mali malik الruum malik ahli kitaab الnasaara waraaqdii bu saxaabigu la orday si usii waday usii waday shaam buu tegey bayt اlmaqdis <clears throat> ayuu isagoo intuu maalinkaa galay roog gududan loo dhigay hiriqle oo lugaynhaya oo keligii ku socda dadkii labadii dhegalay laynkiibu soo dhexgalay waraaqdiibu intuu ku tuuray gogoshibu iska caro dadkii ku dhexdhuntay suu u soo socday baashanta loo dhigo somal madaxweynayaasha markay darada fulhayaan iyo arabadaha ka soo degahayaan maradan guduudan soo ma arag marada mara ka soo jeeda weeye majuus bay ka soo jeedaa iyo nasaaro bay ka soo jeedaa wax walba gaalo sameeyeen baa inagu samaynaa roog baa laguduma lagu dhigo baambay baa la garaaci waa hawlahoodii yani dad dadkii la doonaya inay noqdaan dad madax bannaanoo umma mustaqila fii akhlaaqiha fii cadaatiha fii diiniha fii caqiidatiha fii kulli shay mustaqila yo waxay rabaa inay noqdaan tabac tabanicista kaga yaalla adduunka o dhanba wax baaba'ay wey almuhim qaysar markuu baashi qaaday waraaqdii qaaday buu wuxuu u dhiibay nin ninkii wasiirka gaashaandhigga ah ama hogaankii xidhiirka bulshada ayuu u dhiibi wuxuu ihi ir waa la akhriyay wuxuu ihi waraaqiyaa iska leh ninkii iska lahaa waraaqda keenay ha issheego waa aamin la dili maaye wuxuu og yahay dee ninka waraaqda meesha ku tuuray ee ku dhiirtay boqorkii oo baashu guudneed qaadahaya in madaxiisu maqan yahay oo ninku cabsan oo issheegin u ogaa boqorku marka wuxuu ihi waa aamin la taaban maayo ha issheego markaasuu soo waa aniga anu ahaa baro fariinta anaa wada anaana dhigay wuxuu hi hadda hawl baan ku mashquulsanay acmaal iyo shacaa'ir baan ku jiraa markaan soo noqdo oon acmaasha soo dhammayso oon xarunta madaxtooyada ku soo noqdo ii imo buuri wuu iska sugay wuu yimid maalinkii dambe uhi haloo yeeho ninkii wuxuu u dhiiba ku wareejiy intaan maqnay ninka adaa kulisi jooga bu ninkii xogaanka bulshada ama jataaliiqi kii gaashaangal sii xajibo bokod manigiisana adugu siihay intaan noloshiisa aan soo noqdo maalinkii dambe yimid wuxuu yihi qasrigii iyo madaxweynayaashii iyo indheergaradkii cuqaasho dhan baarlamaan kulli ha soo geliyey albaamha la wada xidhxidho markaasuu wuxuu ugu dhawaaqay wuxuu la socda alaa ina qaysar ama heraqle qad aamana bimuxamadin watabacah ee la socda markaasaa lagu soo qamaamay albaabihii lagu yaacay oo la yaacay oo dabcan in la dilo markaasuu saxaabi uusa maaragta waxay ugu dhacaaya inii akhaafu calaa mamlakatii dowladdeedii baanu cabsanhayaa boqor baan ahay maxamed hawshiisna way fiicantahay wax la dayn kara ma aha waraaq baan ku joogjoogsan haddiyana waana kugu dhiibi ee u sheeg inaan muslim ahay innii akhaafu calaa mamlakatii markuu intaa yidhi buu i haddana ninka wuxuu ku noqo nin buu dhawaaq waxaad tidhaahdaa iska fadhiista qaysar ma islaamin weli halkiisii buu taagan yahay boqorkiinni weeye wuxuu tijaabinhayay e eh? aad saad ugu adagtihiin diinkiin diintiinna siyaasad marna ummadda waa la kacin marna waa la seexin waa dhaqan mogtahay fajiistayaal wey wuxuu iska fadhiista iska fadhiista aad baad u fiican tihiin aad baan ugu bogaysaa diintiina ugu dhegan tihiin aniguna waxaan ahay imaamkiinni baan ahay hoggaankiin lacag dahab ah danaaniir buu ka soo bixiyey qandi saxaabi u dhiibay waraaq buu ku joog saxaabi u dhiibay saxaabi baa la soo biday saxaabi baa soo hushiis waa gutay risaaladiisa waa gutay caamulmuluug baa le waa la kala baxay markuu madiine yimid baa nabig waraqdii loo akhriyey markaasuu lacagtii nabigu uu qaybiyey danaaniintii dahabkii muslimiintiibuu u qaybiyey qaatabu idinku qaybsada waraaqdiibuu nabigu akhriyey wuxuu hi innii muslimun nabig wuxuu hi kadaba cadow ullaahi huwa cala anasraaniya wuxuu soo qoray muslim baan ahay anugu waan ku raacay innii muslimun dad badanna nabigu innii muslimun wuu ka yeelay qaysarna wuu ka diiday la soco hawsha ayada mar baan innii muslim lagaa dhegaysanaynin waa markay qaraa'in ad adag ay taallo ama waxyi uu meesha yaalo labaduba arrinba waa culamaa qabta ayib ini muslimin ragga laga diida waxaa ka mid ahaa ninkii muxuu ahaa ree bani ree bani caqiil xadiidkii cimraan bn xusein fi saxiix muslim bima akhadtanii wa akhadta saabiqata alxaaj yaa moxamed inii muslim nabi wuxuu hi low qultaha wa anta tamliku amraka eh, la aflaxta kula اlfalaax inii jaa'icun faaطcimnii wa inii dam'aanun faasqin haadihi xaajatuka bu nabg sal slam waa ka diiday markaasuu laba ninoo muslimiin oo la haysta ku soo furtay ninka islaamkiisa nabig ma aqbalin sida muuqata qaysarna warkiisa lama waxa l kadaba caduw ullaahi inahu cala الnasraaniya yani waxaa weeye wuxuu ka doortay diinta raaciddeeda wuxuu ka doortay islaan boqortooyihiisa kursigiisi baa la tegay ra'aasadiisii baa la tago islaamkii ka hor istaagay hadduu run sheegayo daacad uu yahay oo iimaan jacayl iyo islaam jacayl iyo xaq uu galay muu qarsado sidii najaashiba u qarsaday muu qarsado nabi maxamedna hoosta oga diro muxuu ahaay waraaq iyo dhaqaalihi hoosta waaga dambana u dhan muslimiina soo socda soo socda markaad ii soo dhawaataan xilka waa idinku wareejinayaaba shaam oo dhan buu ka noqon lahae waaliga muslimka amiirka muslimka haysta boqortooyaa la tagtay kufrigiisibuuna ku dhagan yahay kufrigiisibuuna markaasi ku dhagan yahay bimacnaa waxaan oga jeedaa acmaasha aad la iman iyo hoggaansankaadu waxay u makhraati kacahayaan sheegashadaadii aad sheegatay innii muslimun innii muslimun waxay ka turjumaysaa qalbiga wax ku jira oo shahaadada ah uma alacmaalu musadiqatu lahu wainama acطa allahu ilah wuxuu siiyey kula jaarixatin xubin walba wuxuu siiyey camalan buu rabbi siiyey lam yuctahu usina alkhra xubinka kale facamalu qalbiga wadnaha shaqadiisu alictiqaadu alla rumayn wey alictiqaad bacdu salaf baa idlaaqa siduu shekh islam taymiya uu sharxay wayacnuuna alictiqaadkii camaligahaa iyo kii macrifiga ahaaba ayib ilaahay maxabadiisii iyo jacaylkiisii iyo tacdiimkiisii iyo talasaarisi iyo khashadii waa min alictiqaad culuma hoosgeliya minhum abu cubayd baa ka mida ibn cabdilbar baa ka mida waxaa ka mida awsaaci baa ka mida rag baa ilaaqa ictiqaad wayacnuuna shaqadii qalbiga oo dhane camalna ahayd qowlna ahayd wa camalu lisaanka carabkiisuna waa alqowl marna sheekh wuxuu dhaha waa alictiqaad اlmustalzimu lilcamal marna sheekhu waa ka cabira alictiqaad اlmustalzimu licamali اlqalbi haddaad aaminto nebi maxamed inuu nabi xaqa yahay ilaahina uu xaq yahay kitaabka qur'ankana uu ag yahay xaq yahay hada qowl qalbi waxaa ka laazima oo ka dhalan cilmiga hadduu cilmi saxiixa yahay iyo aqoontaas iyo ictiqaadkaas maxabaة الrasuul wa tacdiimuhu wa maxabaة اlkitaab wa maxabat اllahi baa ka laazimi wa hada camal اqalbi ma kala hadhaan markaad waxaan ogaato inuu yahay mobile wanaagsan oo qiimo badan oo bateriga mxuu ahayy laba maalmood iyo saddex maalmood haya dhawaqiisa aan kululaanin qiimo badan waaa kugeli waa ogaasha intaas waad ogaatay jacayl ba haddana kugelahaya aad mobilka jeclaat si wa ldin fahansiiyo ma garanhaye yani markaad shayga dheeftiisa iyo wanaagiisa aad ogaato cilman wa macrifatan waxaa ka laasimaye xubi baa ka laasimhaya hawsha waa inaad ogaato ayib shay walbood wanaagiisa aad dul istaagto haddii cilmigaa cilmi dhammaystiran oo mujza oo maqbuula uu yahay waaa waxaa lawaasin buu leeyahay nebi maxamed inuu nabi yahay markaad ogaato oo ilaahay soo diray aad ogaato biyaqiinin wa sidqin waxaa laasimaya tacdiimuhu wa maxabatuhu inaad weynayso oo taqdiiriso wa min ama iska ilaali hadda eh, jahmiyadaasaad oga badbaado iyo murji'adii warkoodii waxay dhaheen ilaahay ninka caaya ee nabi maxamed caaya ee diinka caaya jahli baa loogu cudurdaari eegada meeshay ka dhaceen muhiim jiddan weeye diraasatu masalaa aliimaan wadaaddo wax fudud baad moodaysaan diinko dhan baa ku xidhan khaladka xaggee ma taqaana war nabi maxamed caydiisu sabbigu masala macrifo iyo cilmi ku xidhan ma aha waa masale ku xidhan masalaة اlxubi wاlbغdi waa jahli yacni mar haddii uu xalifkii waxaan ku soo odhi mxuu alif ku hallaaba albaqara kuma hagaagee hebel baa le dabaalxumada heriqu ka bilaabay marba haddaad jahli meesha la timaado waxaan fahnayba inaad tahay murji jahmi ah aan in yar fahmin oysan ku duxin masalaة اliman wa usuusheeda jahliga waxa loogu cudurdaaray jahligu galo waxaa masaa'ilka u laabta masalaة اlmacrifa wاlcilmi masalaة اlmacrifa wاlcilmi nin baa socda habeen hamagsanayay kitaab qur'aana meel yaallo ku istaagay isagoo tahajud usoo socdaba masaajidku markii la daarin buu kitaab qur'aana madax kaga istaagay waxaan leenahay waa macduur laa maa maxay lama takfiiran limaada lannu ma ogeyn meesha waxa inuu kitaab yahay laakiin isagoo garanaya inuu kitaab qur-aana yahay meesha waxa yaal kitaab qur yahay kitaab qur iyo diin ilahay inuu isagoo garanhaya yuu ku istaagay kas ogu istaagay markaas oo baa lagu cududaanoo tacdiimkiisu iyo weynayntiisu iyo kitaabka ilahay jacaylkiisu inuu iimaanka yahay ama lagu gaalooba muusan garanayni jahli baa lagu cududaanaya taban waad fashilanta waad fashilantay ninka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinka caaya wuxuu inoo caddeeyey inuusan jeclayn fakayfa tasubu man tuxibuuhu ruuxaad jeceshahay seebaad u caayi ruuxaad jeceshay seebaad u nici od quurhsan ood istiqbaab oogu samayn hawsha waa khatar weeye masalatu sabbi cudurdaar ma galo ninkii ilaahay caayo oo nabiga caayo oo diinka caayo oo kutubta caayo masalatu اlxubi weeye masalatu اlmacrifa wاlcilmi ma aha jahal ruux looguma cudurdaaro hawsha ayada lanno min baabi اlcilmi ma waa min baabi acmaali اlqalbi ayib haddii marka horeba aad ilaahay subxaanaه wa tacaala garatay garasho dhab ah ood nabiga garatay garasho dhab ah ood kitaabkii iyo diinkii garatay garasho dhab ah waxaa laazimi lahaa tacdiimu اdiini wa maxabatuhu tacdiim اllahi wa maxabatuhu tacdiim الrasuuli wa maxabatuhu hawshaa way islaazimaan ma kala tagaan waan garanhayay xaggana waxaa weeye ama ma garanaynin waxaan leeyahay meeshan ma horaanba waxaan in maxabadii iyo tacdiimkii lagaa waayo oo istikfaaf iyo quudhsi iyo sukhriyo iyo ku-istaag lagugu arkay waa daliil horaan ba inaad imaan lahayn lanna qalbi waxay ka laasimtaa min alcilmi wاlmacrifa haddii camalkii qalbigaha lagaa waayey waxaa lagaa waayan leenahay bahe cilmigii macrifana meeshu waa ka baxee idan saasay isku saaran yihiin acmaaluljawaarix meeshay ka timaadana waxaa weeye acmaalulqalbi bay hoos tagtaa acmaaluljawaarix waxay hoos tagtaa acmaalulquluub acmaalulquluubna waxay hoos tagtaa alcilm walmacrifa atasdiiq alqalbi weligaa iskaaga khaldan way isdaba taagan yihiin qolina waxay dhahaan qalbigana tasdiiqa qalbiga waxaa ka turjumaa annutq alisaani qawlu laa ilaha illa baa ka turjuma acmaal اlqulubna waxaa ka turjumaa acmaal اljawaarix nimana qaabkaasa u qaybiyaan dhibba ma laha sheekhu wuxu uhi wa camalu lisaani اlqowl wa camalu اlyadi gacanta shaqadeeduna waa ataraw in wax laacdo wa camalu اrijli lugta shaqadeedu almashu lugayn iyo socod wey wa kulluhaa dhammaanteed yajmacu waxaa ururinaya ismuhe alcamal shaqooyinka kala duwan carabku shaqu yeeshay qalbigu shaqu yeeshay gacantu shaqa yeelatay lugtu shaqa yeelatay kulli waxay wadaagaan laakiin ismu اlcamal فاliimaanu calى hada الtanaawuli iimaankuna sidan buu wax u qaataa buuhi faاliimaanu mabniyu ama jaarin calى hada الtanaawul wuxuu ku socdaa weeye qaadashadan qowlku waa camal oo ictiqaadku waa camal oo camal qalbi waa camal oo camal jawarix waa camal buu sheekhu ku leeyahay sidaas asna wax u qaadanaya inamaa huwa inamaa huwa kulluhu mabniyun calى اlcamali iimaankao dhan wuxuu ku dhisan yahay camal buu ku dhisan yahay min awalihi ilى akhirihi bilow iyo dhammaadba ilaa hase yeeshee anahu yatafaadalu waa ku kala badan yahay buui fi darajaati calaa maa wasafna saanu soo tilmaanay waa kala badan asagoo magac camal wadaagahay dadku isku camaalla ma isku tasdiiqi isku iimaanna ma isku jacayl isku maxabana ma wa zacama man khaalafana wuxuu sheegayba dadkana khilaafay ahlulbidci ee murji'at ulfuqaha weeye annahu alqowlu duuna alcamali anna basaa annahu inay tahay baan u malaynaya walcilmu cind allah وزcma man khaalafana wuxuu sheegay أnahu iimaanku inuu yahay alqowl duuna اlcamal iimaanku waa qowl aan camal la soconin bay dheheen fahada cindana mutanaaqidun tacriifkaas iimaanka ay ka bixiyeen waa tacriif buuri isburinhaya qeexid isburinayso isardinaysa wey maxaa jira لأnnahu ida jacalahu qowla haddaad iimaankii qowl ka dhigtay faqad aqara wuxuu qiray ruuxaas jaacilka ah أnnahu iimaanku camal inuu yahay war qowl ma yahaa camal lagu yahaadi oolama jeedo hawsha shabaabatun siwar almadaa'ini wuu ka hadli doonaa in shaaricu uu ku idlaaqo qowl qalbi oo camal ku idlaaqo oo camal jawaarix camal uu yidhaahdo oo qowl lisan uu camal yidhaahdo ujeedaa intu waa isu wada gelayaan maxaad kana camal u tiri kana aad qowl u tiri maxaad kala saartay sharcigu ma kala saarine wahuwa laa yadri asagoon garanayn inbuu qiray wuxuu ka cararhayay bimaa callamtuka waxaan ku soo ogeysay baadna ku ogeynsaa bar min alcillati almawhuuma min alcillati almafhuuma inay taan u malayn taa laftirkeedu mwhuuma inay min baabi tawaaduc tahay oo la malaynhayo inay sheekhu u jeedaan waa dhici kartaa oo wuxuu ka socda carab waxay u taqaanaa shaygii marka saa loo bilaaba magacii bay ku wada siin ayadoo lagu kala tagsan yahay oo la isdheer yahay shaqada la kala badan yahay gelidda guriga la kala badan yahay dhismaha iyo salaadaba bima aclamtuka waawa laa yadri bima aclamtukaad kusoo ogaatay buui min alcilati ciladi almawhumati la malaynhaya ama almafhumati la fahmahaya cinda alcarab fii tasmiyati afcaali jawaarix camala acmaal jawaarix in lagu magacaabo camal cinda alcarab baan ka naqaanaa oo lagu hayaa waana cila mafhuuma ay sabab ujeeda ciladu iyo macna ujeeda mafhuuma cinda alcarab haddii carab de hawshoodu waa niman luqa ku hadlaya kitaabka ilah wax ma ka haysaad tiraadana waa tabuui wa tasdiiquhu hadalka aan sheegay rumayntiisu fii tawiil kitaab ee fii tafsiir kitaabbuu ku jiraa fii camali اlqalbi wاllisaan camalu qalbiga iyo lisaanka kitaabku tawiilkiisa ku yimid in lagu magacaabo qalbiga iyo lisaanka waxay qabtaan camal la yidhaahdo qur ku yimid buu ku yidhi watasdiiquhu ay tasdiiqu maa qultu wey fii tawiil kitaab tawiilku asalkiisu waa tafsiirka tafsiir iyo tawiil keebaa caamsan khaasan waa war u dhexeeya mufasiriin sida loo badan yahayna atawiil acamu min atafsiir tafsiirku asagu inta badan wuxuu galaa wixii kalaam ah kalaam iyo hadal iyo weedh wixii oo la caddeeyo la sharxo humuudkiisa iyo khafaagiisa meesha laga qaado ayaa tafsiir la yidhahda tawiilku wuxuu galaa kalaam iyo hayrkiiba riyadii aad aragtay falkiibaa hada tawiil ruyaaya khaatimada waxaa lihi tawiil baa laga cabiraa dalika khayru waaxsanu ta'wiilan caaqibatan wama'aalan afcaasha iyo aqwaashaba ta'wiilku wuu galaa laakiin tafsiirku wuxuu galaa sida raajix ah fi lkalaami faqad labaduu qur-aanka ku yimi dalika khayru waaxsanu ta'wiilan iyo walaa ya'tuunaka bimahalin ila jinaaka biاlxaqi waaxsana tafsiira intaba waa yimaadaa وتصديق في تأويiل الكitaaب في cmل اqلب bu ku yimid في cmل اqلب buu ku yimid iyo wاللساan qwl الlahi في الqلب waxaa ka mid a إلا mن أkriha وqلبه مطمئن بالإيمان إلا mن أkriha وqلبه مطمئن بالإيمان هuنaa طمأنينa la sheegay وطمأنينaة cmل yaa iska leh qalbiga saasuu sheekh u jeedaa muhiim jidا wey وqلبه مطمئن بالإيمان qalbigu shaqo uu qabanhaya weeye lianna طumaaniinata waa ficil iyo camal yaa qabanaya raybku iyo shakigu waa camal yaa qabanaya qalbiga khawfka iyo rajuhu waa camal qalbiga idan aطumaaniinatu waa camalu waana shaqadii qalbiga wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi in tatuuba ilى اllahi ilahayd u toobad keentaan faqad saqad way leexatay quluubukum caaishihii xabsa laga hadlaya suuratu taxriim waad garanaysaa faqad saqad ay maalad bay ku fasireen salafku badankood inkastoo cabdulaahi ibni cabaas ibn mascuud iyo laga wariyo zaaqad laga wariyo ayib faqad saqad quluubukuma quluubtiini baa leexatay marka maylkan asna waa camal camal weeye laftigiyaa qabanhaya marka faqad saqad quluubukuma lisaanukuma lama dhihin iyo ra'sukuma waxaa la yidhi qalbigiinaa leexday leexasha marka waa camal qalbigaa qabtay maxaad ka leexateen nabigu wuxuu jeclaabaad ka leexateen oo gabadha in loo daaya maariya oo nolosha lagu dabagelin oon malabka lagu daba istaagin waxaad u leexateen ilaa maa yakrahu rasuullah waa maxay xataa xarama calaa nafsihi aljaariyata aw ilcasala wa qaala hawshaa mufasiriin weyda aniga khuseeya in camalu qalbi aan kuu sheego ah faqad saqad quluubukuma wa qaala tacala ilah wuxuu hi aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum kuwa muminiintu dhabtaa ah waxaa wey kuwa ilaahay maka la xuso qalbigooda u gelgesho imaamkaaba fasiri doona minhaaj lama hor ordaa la yidhi waqada rasul sl l sl rasulka ilah wuxuu yihi ina fi ljasadi ku jira lamudatan ina fi ljasadi lamudqa idaa saluxat lamudqatan baa fiican baad moodaa idaa saluxat saluxa saa'iru اljasadi wa hiya alqalbu salaax iyo fasaad baa la sheegay salaaxu waa camal fasaadkuna waa camal yaa qabanhaya oo u dhacaa qalbiga sheekhu asagaaba ku waidaa kaana alqalbu muطma'inan maratan qalbigu hadduu mar degahayo wayasqaa ukhra marna uu leexanayo wayuujalu aalidata marna la gilgilahayo uma yakuunu minhu الsalaaxu wاlfasaadu marna fasaad iyo salaax uu ka imanayo faayu camalin akaru min hada ku camalka ka badan muxuu yahay butan yani abu cubayd warkiisu waxaa wer culus weeye idan qalbigu camal buu qabtaa horena waxaa soo tirahdeen aliimaanu qowlun kan camalka uu qaban qalbigu muxuu yahay waxaa ka laazim inaad tahaan iimaan ma aha wa haadaa kufrun biijmaaci salaf hawshaana marka khatar wey uma bayana ilaahi wuxuu caddeeyey maa dakarnaa waxaanu soo sheegnay buu rabbi caddeeyey in xataa hee camalkii qalbigaha qowl la odhan wuxuu rabaa in laba afba uu kugu jabiyo abu cubayd oo murja uu ku jabiyo shayga aad qowl ku sheegteen shaaricu camal buu ku magacaabay mararka qaarkood kii camalka aad dhahdeenna qowl buu ku magacaabay mararka qaarkood kii qowlka aad dhahdeenna camal buu ka dhigay dhegaysa hadda hadda maxaynu soo marray qalbiga shaqaduu qabanhayo oo dhan bahee inay camal tahay uma bayana maa dakarnaa qowluhu baa caddeey waxaanu soo sheegnay waxaa cadayna qowluhu tacaala wayaquuluuna fii anfusihim naftooda gudahooda waxay ka yidhaahdaan lowlaa yucadibuna allahu bima naquul ilahay munaga cadaaba waxaanu ku hadlayno ilaa nabigaan habaarayna asaamu calaykum geeriha kugu dhacdo hawshaan haw markaad dhahaan adaguna wa calaykum aad kaga baxdo intay istaabtaan bay hoosta wax iska odhanhayaan hadduu nebiyaho run sheegahayo adaabtu meesha noogu jirto intuu daalacda ma cadaab nagu soo dogo nala baabi'iyo ilahi wuxuu hi jahannam xasbahum jahanama yasluunaha fabisa almasiir yacni jahanabaa ku filan ba waxbaa degdegina adduunka waxba ciqaabtisa aakharaad iska sugaysaa walowlaa ajalu musaman wey iska suga yuhuudi bay ahaayeen iyo munaafiqiin bay ahaayeen hawlaha wala mufsir udhexeeya wey muxuu rabaa sheekh wayaquuluuna fii anfusihim mirashadaa ismiran hayaan iyo calooshooda isla hadalka isla hadlahayaan ilahi wuxuu ka cabiray qawl wayaquuluuna fii anfusihim camalkii qalbiga hadda maxaa laga dhigay qawl marka camalkii mar qowl baa layidhi idan iimaanku haddaa aliimaanu qawl haddaad tirahda waxay ku qasbi inaad dhahdaan aliimaanu dhaha buu sheekh rabaa wuxuu rabaa abu cubayd aliimaanu qawl ma tirahdeen waxaad ku dartaan waa camalu limaada qowlkaa camal la yidhahdaaba oo camalu qalbigaa qowl la yidhahdaa oo qowl qalbigaa camal noqonhaya kullina aayadu u keensaday oo lagu kala baxay sheekhu wuxuu idhi fa maa fii camali اlqalbi intaasi waa camalu lqalbi oo marna qowl laga cabiray marna laga cabiray qowl marna qawl baa la yidhi marna camal baa layidhi qalbiga shaqadiisii yaa marna qawl la yidhi marna camal la yidhi lisaankii baa ku yimid wa amaa camalu lisaani fa qowluhu tacaala baa ka mid ah yastakfuuna waxay iska qarinhayaan min annaasi aadamaha iska qarin ay ka xishoon walaa yastakfuuna min allah ilaahayna ka xishoon maaya iskana qarin maayaan wa huwa macahum ilahay isagoo macooda ah weeye bilcilmi ijmaacan wa macahum ay bicilmihi ijmaacan xataa ashaacirada qayba ka mid ajmaca ah sallimay id xilligii yubayituuna ay dabarahayeen maa shay laa yardaa uusan ka raallina ilaahay oo min alqowl may maa laa yarda allaahu bay ka dhigan tahay cinda mufasiriin baan u malay oo min alqowl weadha hadalka xun iyo khayaanada iyo balaayada markay dabarahayaan ilaahay ka xishoon maayo aadamana waa iska qarinhayaan hebeliusana arkin bay leeyihin sidaan ilahayna ka xishoon maayo wa kaana allaahu bimaa yacmaluuna oo qowlkii ah wa kaana allaahu bimaa yacmaluuna aqwaashii ay ku tashanhayeen ah iyo kaartadii dabinaha ay qoolayaan billisaani wاlbayaani wاlkalaam muxiiطan mid ka warqabo xog og weeye oo koobay koobay idan muxuu rabaa sheekhu horaan maxaa la soo yidhi maa laa yardaa min alqawli haddana maxaa la yidhi wa kaana allaahu bimaa yacmaluuna ay bimaa yaquuluuna laba dhihin hadee la soco abi cubayd kitaabka qur ka shaqaysanhaya marka murjiana meel buu saaray bima yaquuluuna laba dhin aa muxiia mid kooban wey fadakara alqawla qowl buu soo sheegay maa laa yarda min alqowl buu u jeedaa uma samaahu camalan haddana camal buu wa kaana allahu bima yacmaluuna weeyahadi waad garateen bay la tahay <clears throat> uma qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aayadaha dee hageen ku istaagaa aayadaha bal aan dhammeeya hadda uma qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi fain kadabuuka hadday quraysh iyo carab ku faqul lii waaad ku tiradaa faqul waxaad tiradaa lii aniga camali camalkaygaa ii walakum idinkuna oo inaan diinta faafiya oo tabliiq iyo diin sheegid ah walakum idinkuna camalukum oo shirkigiin kufrigiinni baa laydigu xisaaba idinku abaalmarin antum idinku bari'uuna beri baad ka tihiin mimaa acmal waxaan samaynoo laydinku ciqaabi maayo laydin qaban maayo maxamed wuxuu sameeya laydin qaban maayo qurayshay wa ana aniguna bari'un beri baan ka ahay mimaa tacmaloo shirkigiin la i qaban maayo bannaan baan kala joognaa sheekhu muxuu rabaa inuu ku yihahdo hal kaana ma aha bu ku hi camalu rasuulilaahi macahum ilaa ducaa'uhu iyaahum ila allah nabi maxamed camalka uu la qabanayay waa axadu tafsiireen fi laaya laba tafsiir baa ku jira camalkaasi ma bayaankii iyo tabliiqii iyo risaaladii miyaa iyo diin sheegiddii miyaa mise waa camalkii iyo xasanaadkii iyo khayrkii iyo jazii baa laga hadlaaya oo ayaddu waxay la mid noqonaysaa calaa tafsiir alaakhar lakum diinukum waliya diin bay la mid noqon ama laa acbud ma tacbuduun walaa antum caabiduuna ma acbud bay marka lamid noqonaysaa sheekhu asagu wuxuu qabaa tafsiir kale wuxuu qabaa camalku waa maxay waa bayaankii balliq maa unzila ilayka min rabbika wey oo qowlkii ah sidaasuu mare waana tafsiir jira hal kaana maaha cabdu rasuuli lah sl macahu maca qurayshin wاlmukadibiin ilaa ducaahu inuu u yeedhay iyahum ayaga ilah alla ugu yeedha mooye waradduhum calayhi qowlahu iyo inay ku radiyeen oy ku diideen nabi maxamed qowlkiisii bitakdiibi beenin ayaguna camalkooda wuxuu ah beenin oo lisaan ah iyo jaxdi fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaati la yajxaduun aduguna hadal baad la taagnayd iyo baahin diineed iyo nashrin tawxiid ayaguna hadal iyo beenin iyo waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa majnuun oo waray la taagnaayeen labadii arrimoodba wuxuu ka cabiray ilaahay camal takdiibka quraysheedna camal baa laga cabiray diin faafinti mxamed alayhi salaatu waslam wa laga cabiray camal saas waqad asmaaha haahuna ilahi wuxuu ku magacaabay meeshan bura camalan takdiibkoodii bilisan iyo bayaankii bilisan labadaba rabi kaa soo qaaday camal wa qaala fii mowdicin ثaaliثin meel kale ilahi wuxuu ku yidhi saddexaad qaala qaa'ilu minhum ahlu jannihii baa laga soo hadlaya waa ilaa toban aayood buu sheekhu dareeriyey qaala qaa'ilu minhu min ahli janna inii kaana la qariinun shaydaan baan lahaa ama qariinun saaxiib baan lahaa saaxiibkana loo badan yahay yaquulu odhan jiray adduunka joognay a inaka la min almusadiqiina bilbaci wey aduu ma ka kuwa rumeeya baci inuu joola issoo bixin baa jira ee ku dambeeyey xaggee ku dhibcay kadib in la tusi faalaca fara'ahu fii sawaa'i اljaxiim qaalat allah in kinta la turdiin way socotaa maxaa u dambeeye limili haada falyacmal اlcaamiluun ainaka la min almusadiqiin qiyaamo rumaynteedii maxaa laga cabiray limili hada falyacmal alcaamiluun horena maxaa la soo inaka la min almusadiqiin tasdiiqi bilbacثi wa bilqiyaama waxaa laga cabiray camal marka tasdiiqina waa camal camalkuna waa qowl qowlkuna waa camal marka ninkii aliimaanu qowlun wuu jaban yahay buul muxuu kala qadqaaday waxaad qadqaaday ma jiraan haddaad tira alimaanu qowlun waxaad ku qasba inaad tirahdo waa camalun ayib fahal yakuunu tasdiiqu tasdiiq ma noqdaabu ilaa bilqowl sheekhu ka duulahay u fiirsa hadda ainaka la min almusadiqiin almusadiq bilbacثi seen ku ogaanayna biqowlihi aamantu biاllaahi wa biاlyowmi اlaakhir waa inaad tira wa bilbacثi wa bilmaxshari waad ku hadlaysaa carabki waxaad kaga dhawaaqday waa maxay waa tasdiiq tasdiiqi iyo carabkiina waxaa laga cabiray camal limil hada falyacmil yacmal ilcaamilu waqad jacala saaxibaha saaxibkeeda rabbi wuxuu ka dhigay ninkii musadiqa bilbacثi wاlqiyaama haahunaa caamilan buu ka dhigay uma qaala tacala rabbi wuxuu yidhi icmaluu aala daawuuda shukran waqaliilu min cibaadihi shakuur shukrantaasi waa mafcuul liajlihi waa masdar inta bol dhahaa haddaad tirada waa masdar icmaluuba manaa ishkuruubaad ka soo qaadaysaa ushkuru aala daawuuda shukran bay markaa noqonaysaa oo masder markaad ka dhigto icmaluu manaa ishkuru baad gelin haddaa tana mafcuul liajlihin waa maxay icmaluu aala daawuud ay lilaahi wa fii طaacati اllahi shukran min ajli shukri ayib icmaluu aala daawuuda shukran shukrigu inta badanna wuxuu noqdaa mahadnaqa afka ah afka ka maamul axsanta khayr baad samaysay allah ku barakeeyo wax khayr qaba allah ku siiyo si baad yeeshay waa dadaashay ruuxa marka afka looga mahadnaqee laga ammaanaa inta badan wuxuu qabtay wanaag ahaa marka looga mahadnaqo afkan looga mahadnaqaa shukri inta badan la yidhahdaa idan shukrigii haaliban qowlka noqon jiray yaa ilahi wuxuu ka maga ka dhigay camal icmaluu baa la yidhi aala daawuuda shukran min ajli shukri faakaru maa yacrifu الnaasu min الshukri shukriga badankeeda dadku ay yaqaanaan buuri anahu اlxamdu weeye mahadinta iyo wahanaa ammaanta bilisan carabka la iska ammaano wain kaanad haba ahaata buuri almukaafaatu abaalgudka ruuxa loo abaalgudo bilficl loogu abaalgudo qad tudcaa shukran almukaafaatu bilficli baa hadda halka loo jeedaa taana horena waa almukaafaatu bilisaan ayib man axsana ilaykum macruufa fakaafiuuhu haddii aad weydaan soo ma aha u duceeyaa la yidhi sheekhu wuxuu ihi wain kaanat ilmukaafaatu bilficli ruuxa in abaal loo abaalgudo ficlaan lagu tudcam haba noqotee shukran aqlabkaan ku soconayna oo aayadaha qur-aanka tafsiirkooda iyo axaadiidta waxaynu ku fasiraynaa cala alaqlabi min lisaan ilcarab washarci yacni hawlaha yararka ee qariibka ah ama naadirka kuma fasirayno fakulu haada bal aynu ku istaagno hada bilaahi towfiiq